alxamdu lilahi wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli اllah wacalaa aalihi wasaxbihi waman ihtada bihudaa wabacdu asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu walaalayaal ugu horeyn allah jala wacalaa ayay mahad dhammaanteed u sugnaatay lahu alxamdu awala waaaakhira lahu alxamdu kuluh wabiyadihi alkhayru kuluh wailayhi yurjacu اlamru kuluh ilaahay ayaa khayr dhammaantii u sugnaaday fadliga iyo wanaagga ilaahay jalla wacala uu ina siiyey iyo nicamka kala duduwana isugu keen darayna ilaahay waa uga mahad celinaynaa waxaan ilaahay uga eh, markaan u mahad celinay kadib u mahadnaqayaa intaanan kelmaddayda gelin walaalaha dhallinyarada ee isku howlay isu taagay inay qabanqaabiyaan nadwadan masaa-isha cilmiga ah ama xasuusinta ah lagu kala faa'iidaysanayo qiimaha badan leh ee ka bixi doonta masjid urashiid nadwadani maal labada maalmood socon doontaa xaqiiqatan waa nadwo aan rajaynayo in lagu intifaaco oo ciddii wanaag doonaysa iyo khayr ay ku intifaacdo waxaan rajaynayaa inay u noqoto cumuuman dadyooga muslimiinta ah khusuusan dadyooga soomaaliyeed gaar ahaan dadyooga dhallinyarta ah gaar ahaan inta wax xarida ama wax dhigata inay u noqoto baraarujin ay ku baraarugaan waxyaaba khatar ah oo ku xeeran hadafkuna xaqiiqatan ma aha sida laga yaabo inay dadka qaarkood u maleeyaan hadafku maaha in dad la caayo hadafku ma aha in cid la duro hadafku maaha in dhallinyarta lagu dhiiri geliyo inay waxaflagaadeeyaan hadafku waxa weeye in qofka muslimka ah ee diintiisii maanta wakhtiga aynu joogno iyo dadnimadiisiiba lagu soo weeraray weerarada kala duwan ee dad aan la diin ahayn ay ku hayaan ama gaaladu ay ku hayaan wejiyada kala duduwanna leh caalamulislaami meel walbana ka dhacay oo waddan walba galay in qofka muslimka ah ee dhallinyarada ah ee wax akhriya wax dhigta in loo iftiimiyo ama loo tilmaamo khatara laga yaabo inaanu inuu moogan yahay oo aanu ogeyn si uu uga gaashaanto waxaad dareemi kartaa muxaadaradii uu sheekh cabdillaahi galay alcalmaaniya iyo nuxurkeedii haddii aad fadhiday waxaad arki kartaa khatarta ay leedahay madhabkaasi uu leeyahay waxa aan ka liidanin ama ka khatar yarayn addimuqraadiya waxa aan ka khatar yarayn tanaynu hadda kelmadaha ka tilmaami doono mawaadiicdani ma aha mawaadiic jalasaadka noocan oo kale ay ku filan yihiin laakiin maanta waxa ay aanu ku tala galnay in aanu iftiimino wallabiibu takfiihi lishaara laakiin nadawaad soo socda waxaa iman doonta waxa aynu ijmaalinayno inaynu tafsiilinno oo maanta aanaynu dadka qaarkooda oo masaa-ishan ku ta'auray magacaabayn laakiin waxaa iman doonta in la magacaabo waxaa iman doonta in kutubtoodii la keeno waxaa iman doonta in nusuusta qaladaadka ay galeen la akhriyo xataa yakuuna kullu shayin waadixan ilaa shay kastaa waadix noqdo calmaaniye kelideed baa waxay ku filayd laba nadwo oo laba maalmood saddex maalmood baxa kuwa kalena waa la mid laakiin alaan waxaaynu muxaadaraadkan ku dariiqa ay ku socotaa ay tahay qul kalimataka wamshi waashir wlabibu takfiihi lishaara walaalayaal waxaa aynu ka hadli doonaa inagu noqon doonaa alcaqlaaniyuun niman magaca la baxay oo culimmadu magaca u bixiyeen iyagu magaca ay ka jecel yihiin waxaa la idhaha altanwiiriyuun ama asxaabu tanwiir ama asxaabu alafkaar atanwiiriya culimmadu laakiin waxay u bixiyeen alcaqlaaniyuun iyaga laftoodu mararka qaar waa ku faaneen waxaynu isweydiin doonaa iyay yihiin maxayse rabaan waxaad ogaanaysaa nebiganu wuxuu sheegay sala allahu alayh wasalam in ummaddiisu iskhilaafi doonto in khilaaf diineed dhici doono in khilaafkaa diineed ummaddu firaq u kala kici doonto iyo kooxo in firaqaasi ay kala duwan yihiin diin ahaan iyo caqiid ahaan in waddadiisii isagiiyo saxaabadu iyo sharcigii uu la yimi iyo diintii iyo hadyigii uu ilaahay la soo diray in laga bayri doono waa uu sheegay nebigu calayh isalaatu wasalaam firaqii nebigu uu sheegay calayhi salaatu wasalaam iyo ikhtilaafkii uu nebigu tilmaamay inuu ummaddan geli doono ee diimeed waa dhacay in badan oo dalabatulcilmiga ka midii way ka dheragsantahay nusuusta ku soo aroortay baabkaasi tafaruqii ilaahay qur-aanka uu ku diiday ee nebigeennuna uu sheegay inay ummaddani tafaruqi doonto dhici doonto tafaruq ka dhex dhici doono waa dhacay firaq badan oo islaamka u nisbo sheegtaa soo baxay oo nebiga calayhi salaatu wasalaam hadyigiisii iyo waddadiisii baalmarsan firaqa waxaa ka mid ahaa waxaa firaqa ka mid ahaa firqada caana oo la yidhaha almuctazila almuctazila waa firqa qadiima wakhti aada u horeeya ayay soo baxeen waxa ugu muhiimsan ee ay la yimaadeen ama usuusha waaweyn ee caqiidadii ay ay wateen ay ku dhisnayd asal ka mida ayay caqlaaniyiintu tabani ku sameeyeen ama ay qaateen alcaqlaaniyuun waa niman hadafka koobaad ama asalka koobaad ee aragtiyeed ee ay ka duulayaan ay yihiin uu yahay taqdiimu alcaqli cala alnaqli wa cala sharci in caqliga laga hormariyo sharcigii iyo naqligiiba oo wax kasta oo uu shareecadu sheegto oo khaasatan caqaa'idka ku saabsan iyo waxyaabaha qofku uu biliif yahay ama la rumaysan yahay in caqliga loo bandhigo hadduu caqligu aqbalana la aqbalo hadduu caqligu diidana la yidhaahdo waa marfuud walow qur-aanka ha lagu sheego walow sunnadu ha sheegto walow ijmaac ummadeed ha ku sugnaado qadiyadda midaysa itijaahaadka caqlaaniga ah waa qadiyaddaasi waa qadiyad udubdhexaad u ah in shay kasta caqliga lagu ah, udubdhaxaadkoodu waxa wey in shay kasta caqliga lagu miisaamo waxay taasi keentay in qadiyadaasi shaar fiican loo huwiyo oo loo bixiyo tanwiir caqli furfurnaan xadaarad iyo reemagaalnimo qarbiga iyo gaalada in in dadkii gaalada ahaa aragtiyadoodii in la soo naqliyo iyo afkaartoodii oo islaamka loo soo naqliyo la doono in iyada lafteedii muslimiinta lagu dabaqo haaulaai hum alcaqlaaniyuun way kala duduwan yihiin caqlaaniyiintu waxay leeyihiin wax muslimiina oo ku dagmay afkaartaasi amaba ay waxa weeyaan cabbay kadib markii ay tegeen dalalka gaalada waxbarasho loogu diray dabadeedna waxay soo noqdeen iyaga oo wixii ay aaminsanaayeen oo dhan laga soo maydhay waxaanay u dhila dhaansadeen inay dadka iyo dalkii ay ka dhasheen iyo ummaddii islaamka ka tirsanaayeen inay beddelaan wixii ay aaminsanaayeen iskuna dayaan inay fuliyaan wixii lagu soo abaabiyey ama la soo cabsiiyey waxay leeyihiin kuwo gaalo ah oo fikirkan hormuud ka ah iyagu masalada ku saabsan caqliga iyo islaamku xagguu dhigay waynu sheegi doonaa laakiin waxaad ogaataa nimankaasi hadafkaas ayaa mideeya hadafkaas ayaa mideeya wixii hadafkaa uga soo baxay markay dooneen inay fuliyaanna waynu tilmaami doonaa intaanan iyaga iyo warkooda dhex gelin waxaynu dib u milicsanaynaa caqliga ilaahay insaanka uu siiyey sharcigeenna suuban ee ilaahay ambiyada uu ku soo dejiyey ee nebi maxamed uu ku soo dejiyey calayhi salaatu wasalaam caqliga halkee halkeebuu dhigay miyaa la ihmaaliyo waxba yabaa laga soo qaaday caqligii mise caqliga shareecadu boos bay oo way sharaftay waxaan masalada u sheegayaa hadal aynu soo wadnaa ku dhismi doona caqligu waa shayga qofku uu ku kala garto waxa xun iyo waxa wanaagsan waxa naafica ah iyo waxa daariga ee dhibka leh waa shayga qofku uu ku kala saaro shayga dantiisa ah iyo waxa madaradiisa dhib iyo dheef waa shay waa aalad ilaahay ama sifo ilaahay uu qofka siiyey oo uu ilaahay bani aadamka ku karaameeyey oo uu makhluuqaadka inta kale kaga duwan yahay waxayna ahlulcilmiga ahlu sunna ay sheegeen caqligu waa sifo qof qof ku qumta kelidii meel ma taagna oo arki maysid shay la leeyahay shaygaasi waa caqli oo ishaadu kuu qabanayso waa sifatun qaaima sifatun qaa'imatun bidaatin bay culimmadu yidhahay waa sifo shay ku qumta qof caaqilay ku qumtaa waa shayga tamyiisku lagu kala saaro wax ee takliifku ku xidhan yahay ee qofkii ilaahay uu siiyeyna waajibaadka loo saaray wax looga xarimay waxna loo diiday waxna loo faray kii waayeyna ee ama u waayey lisikarin yaraan darteed ama u waayey lijunuunin waali darteed ama u waayey liaafatin ukhraana xaalkiisu uga duwanaaday kii kale caqligaasi sharcigu dee waa waxaa meel weyn buu dhigay saa bini aadan baabuu ku karaameeyey ilaahay walaqad karamnaa bani aadama waxamalnaahum fi lberi walbaxri warasaqnaahum min alayibaat wafadalnaahum calaa kaiiri miman khalaqnaa tafdiila bu ilahay bani aadam shayga ilaahay uu ku karaameeyey wey sidaa awgeed ayaa in badan ilaahay jala wacalaa caqliga dadkii u adeegsaday wixii wanaagsanaa ee waddadii wanaagsanayd u adeegsaday waa la ammaan in badan ba aragtay qur-aanka iyadoo lagu leeyahay aayaad iyo cibra ugu sugan dadka liulil wixii cuquulu saaxiiba liqowmin yacqiluuna oo qola caqli leh oo wax fahmaysa oo wax kala garanaysa liqowmin yatafakaruun in badan baad aragtay ilaahay in badan baad aragtay isagoo ugu mano sheegtay bini aadanka inuu ilaahay samci iyo caqli iyo basar ilaahay siiyey fajacalnaahu samiican basiiran buu ilahay bani aadamkii waxaanu ka dhignay mid samiica oo basiira ilaahay caqli buu siiyey kuwii caqligii la siiyey wixii mudnayd in laga tago uu tusi waayey wixii mudnayd in la raacana uu tusi waayey xumaan iyo wanaagna ku kala garan waayeyna sharciga waa lagu dhaleecay walaqad dara'naa ljahannama kafiira min aljini wاlinsi lahum quluub laa yacqiluuna biha wlahum aadaanun laa yasmacuuna biha walahum acyunun laa yubsiruuna biha buu ilahi ilahi wuxuu yihi indhana way qabaan dhegana way qabaan caqlina way leeyihin intabana ma haystaan sababtu waa taa waa maxay indhaa wixii loogu talagalay kumuu arag dhegaa wixii loogu talagalay hanuun inuu gale uu ku hanuunu ku maqlana muu adeegsan caqligiisiina wanaag iyo xumaan muu kala tusinin ee xumaan buu u hase yeeshee caqligaa ilaahay uu karaamada insaanka saa ugu insaanka saa ugu karimay waxaa ilaahay sharcigiisa uu ku tilmaamay inuu xuduud leeyahay xuduud xuduuddaasi oo aanu isagu gaadhi karin xad buu leeyahay hadduu dhaafo aanu qaadi karayn ama aanu idraaggiisu istiicaabaynin oo aanu mamnuuca inuu dhaafo waxyaabaha xadka xadkeeda aanu garanaynin ama aanu gaadhaynin wax badan oo ka qarsoon baa la sheegay haybiyaad waxyaabo maqan walow haba jiraanba eh oo insaanka ka qarsoono aanu gaarhi karin ba jira ilaahay asmaadiisa iyo sifaadkiisa iyo daatadiisa sharafta badani sida ay u eeg tahay caqligu ma gaarhi karo qadarka caqligu ma gaarhi karo aakhiro oo qeyb ah caqligu ma gaadhi karo waxyaabihii uu sharcigu u sheegay xuduudda caqliga waxyaaba aanu gaadhayn baa la sheegay markaasaa waxaa la tusay makhluuqaadka gaar qaarkii inaanu caqligu idraaki karin ilahi wuxuu ihi wayas'aluunaka can اruux ilahi wuxuu ihi qul iruuxu min amri rabbi wmaa uutiitu min alcilmi ila esh ila qaliila nebiyullaahi maxamed baa waaa waxay weydiiyeen gaaladii la noolay bal ruuxda hadda warkeeda sheeg naftan qofka ku jirta ee marka ay ka baxdo uu noqonayo ee qabuurta la dhigayo ee la aasayo ee qofkii noloshii oo dhan uu ka baxayo bal hadda haddaad tidhaahda nataabsii oo aan arko suurtagalma way kugu jirtaayo adigaa ku dhaqdhaqaaqaya laakiin haddaad istiraabal hadda arag ma arki kartid ma arki kartid ilaahay khalqigii wuxuu tusay shay ay yaqiinsan yihiin inuu jiro oo aanay arkaynin oo indhahoodu qabanaynin ayuu ilahay tusay nin dhallinyaraa marii yimi markaasuu wuxuui sheekh nin macalimiinta ka mid ah wuxuu nagu yidhi bal horta ilaaha aaminsantiin car ama na tus ama na taabsiiya kaas waxaan ku idhi berri ku noqo waxaad ku tiraahdaa nafi kugu jirtaa haa markuu kudhaaw qiro itus ku dheh waxaad ku tiraa itus hadduu dhaa nafi iguma jirto kaasi dood ma la hadal ma laha markuu kudhaa nafi way igu jirtaayo dadkaba dee naf baa ku wada jirta shay baa ku jira aduu magaca doonta u bixi shay baa ku jira markuu ka baxo ee laga dhex saaro uu qofku mayd noqonaya laa yataxarak bal itus sheegaadhe mid sakaraadii inuu tegaynaaye bal ishee mikroscoobyadaadoo dhan soo qaado bal ku qabo itus dheh markuu kuraa ma jiro naftaadii una tusi kari weyday maxaad ilahay ka sheegaysaa ku dhamaan waxaan uga socdaa ilaahay waxa uu tilmaamayaa aayaddaas inay jiraan waxyaabo isagu uu abuuray oo aan la arki karin oo makhluuqiisa kamida ah, makhluuqiisa kamida ah waa miaal caqligu markaa ma gaari karo waxyaabo aanu gaari karin oo idraaki karin baa jira nabigeena calayhi salaatu wasalaam waxau inoo sheegay ambiyada ilaahay oo dhanna isku waafaqsanay xalaalo wuxuu ilaahay nebi soo diray ay isku waafaqsan yihiin inuu ilaahay jalla wacalaa jiro oo khalqigani alla abuuray uu leeyahay gaalkooda iyo muslimkoodaba samaawaadka waxa saaran iyo dhulalka waxa saaran awaliin iyo aakhiriin ba alla abuuray inuu jiro laakiin allahaasi siduu u eeg yahay daato sharaf badan buu ilaahay leeyahay siduu u eeg yahay sifaadkiisa maxaa u cuntama maxaan u cuntamin waanay laga xijaabay nimanka marka caqlaaniyiinta ay waxay sameeyeen waxa ay qaateen qaacidada aan sheegay wax wal oo sharciga ka midana way ku dabaqeen tii waxay keentay inay qadarkii inkiraan in haybiyaadkii la beeniyo in waxa weeyaan sharcigu wuxuu sheegay oo dhan la dar darjiidho welibana loo tuso inay tahay waxa weeye ama loo sawiro inay tahay aqoon la gaadhay iyo tallaabo cilmiyo la tallaabsaday iyo tatawur dadku tatawureen qarnigii kun siddeed boqol miilaadigu markuu ahaa aakhirkiisii ayay nimankaasi madaxa la kaceen ama nashaadkooda bilaabeen sababtuna waxay ahayd markii ay arkeen gaaladu in muslimiinta in in lagu jebiyo hub iyo dagaal aanay natiijadii ay doonayeen walow waxba ku guulaystaan meelaha qaarkoodi natiijadii ay rabeen inaanay keenin markay arkeen ayay waxay u wareegeen silaax ama hub kale oo ah in aqoon lagu doodo oo dadka aqoon lagu lumiyo wax aqoon loogu sheegay usuulla loo dhigay lagu lumiyo waxa ay soo faqeen nimankaasi nimankii mubtadicada ahaa ama ama ama firaqii lumay qawaaciddoodii bay soo faqeen hadday jahmiye tahay iyo hadday maaragtay tahay muctasilo iyo hadday mararka qaarkood tahay kuwo kalaba oo nimanka qur'aaniyiinta la idhaa on oo qayb caqlaaniyiinta ka midihi waxa ay tabaniyeen afkaartii jahmiyada wax badan oo ka mid ah ayay qaateen waxay soo qaateen nimankaasi fikradda muctasiladu ay qabeen ee ah taqdiimu alcaqli cala alnaqli wa taxkiimu alcaqli cala asharci in sharciga wixii uu sheego miisaan caqliya la saaro oo wuxuu caqligu yaro geli weydo la diido muxuu caqliga geli waayo la diido masaladaasi qaadi cabdijabbaar oo ah imaam kabiira oo a'immadii muctasilada ka mid ah kitaabkiisa usuusha muctasilada uu ka alifay wuxuu leeyahay addilaalatu arbaca addilaalatu arbaca alcaqlu wاlkitaabu wاsunnatu wاlijmaacu sunnada uu sheegayana gadaal baynu ka sheegi doonaa waxa uu leeyahay in yar kadib haddii ay isqabtaan afartaa shay ee adilada ahi caqligaa laga hormarinayaa saddexda kaleba caqligaa laga hormarinayaa saddexda kalaba macnaheedu waa maxay macnaheedu waxa weeye in waxii la doonayo in la beeniyo ee sharciga ka mid ah ee la rabo in la dafiro ee la rabo in dhalinta iyo iyo dhalinyarada iyo dadka inta wax akhrida iyo inta aqoonta jecel la doonayo in si yar loogu sibibixiyo waa in la yidhaahdo waxaasi caqligu ka hor imanaya caqliga ayuu ka hor imanaya maadaama aanu caqligu rumayn karaynina suurtagal maa inuu sharci noqdo waxay isweydiin la marka caqliga iyo sharciga keebaa horeeya garanay in ilaahay caqliga karaameeyey insaankana lagu sharfay manaatu takliif ama wixii takliifku uu ku xidhan yahayna isaga ay tahay laakiin labadooda keebaa horeeya qur-aanku ilahay ku sheegay ilahi wuxu uhi yaa ayuha aladiina aamanuu laa tuqadimuu bayna yaday illaahi wa rasuulihi ilahi wuxuu uhi intii iimaanka laga helayo ilaahay iyo rasuulkiisa hadalkooda iyo sharciga ay idiin sheegeene idin idin soo dejiye ilaahayna idiin soo dejiyey nebigiisuna idin soo gaadhsiiyey waxba ha ka hormarinina laa tuqadimuu bayna yaday illaahi warasuuli waxbana ha kala hormarina waxbana ha ka hormarinina mar kale ilaahay wuxuu yidhi inamaa kaana qawla almu'miniina ida ducuu ilى allahi warasuulihi an yaquuluu inamaa kana qowla almu'miniina ida ducuu ila allahi wa rasuulihi liyaxkuma baynahum an yaquuluu samicna wa atacna ilaahay wuxuu ihi haddii muslimiin loogu baaqo ilaahay iyo rasuulkiisa xukunkiisii haddii loogu baaqo warka iyo waajibkoodu waxa weeyaanuun samicnaa wa atacna waa inay hoggaansamaan oo yeelaan ilahi wuxuu ihi wma kana lmumini walaa muminati ida qada allahu warasuuluhu amra an yakuna lahum alkhiyaratu min amrihim ilah iyo rasuulkiisu hadday xukun xukumaan muslimiinta iyo mu'miniintu ma laha khiyaar aan ahayn inay hoggaansamaan ilaah iyo rasuulkiisuna xukumi maayaan ilaa wax khayrkooda iyo wanaagooda adduunye iyo aakhiro ku jira mooyaane saa awgeed ayaa ilaahay qur-aanka wuxuu ugu sheegay dhammaan gaalo wixii ay ay isku xukumayeen iyo wixii cilmiyo aqoon ay u haysteen inuu waxba kama jiraan yahay ilahay wuxuu uhi afa xukma aljaahiliyati yabguun waman axsanu min allahi xukman liqowmin yuuqinuun ilaahay wuxuu yihi yaa ma waxaad doonaysaan wixii jaahiliya isku xukumaysay ma waxaasaa aqoon ka dhiganaysaan ma iyaga ayaa u hanqaltaagaysaan ilaahay wuxuu yidhi waxaasi waa wax aan khayr lahayn waman axsanu min allahi xukman liqowmin yuuqinuun bal ilaahay wuxuu waajib ka dhigay in maalintuu nebi maxamed soo diray sala allahu calayhi wasalam xataa diimihii nebiga ka horreeyey calayhi salaatu wassalaam ee muxarafka ahaa ee ay bedeleen ahlu kitaabkii loo soo dejiyey yahuud iyo nasaar ilahay wuxuu xukumay inay mansuukh tahay si awgeed baa ilah wuxuu sheegay cidda maan markuu nebi maxamed soo baxay diin ka dhigata nebi maxamed diimii ka horeeyey calayhi salaatu wasalaam ee muxarafka ahaa ee ay yahuudi qirsan tahay inay taxriifiyeen yuhuudda maanta noole waxay qirsan tahay inay diintoodii taxriifiyeen bal sanad walba waxbay ku daraan sanad walba waxbay ka jaraan qisiisiintoodu nasaaradu kadalika way qirsan yihiin ilahay baa qur-aanka ku yidhi wahuwa saadiq wahuwa asdaqu lqaa'iliin buu ilahay wuxuu yihi yuxarifuuna alkalima min bacdi mawaadici ilaahay wuxuu sheegay diimaha in din maanta laga dhigto inay gaalnimo tahay khasaarana tahay ilahayna agtiisaan laga aqbalaynin waman yabtagi hayra alislaami diinan falan yuqbala minhu wahuwa fi laakhirati min alkhaasiriin buu ilahay afa gayra diin illahi yabguun buu ilahay waman yabtagi kayra alislaami diinan qofka islaamnimo waxaan ahayn diin ka dhigta buu dhahay falan yuqbala minhu laga aqbali maayo waa diintu nebi maxamed leyim alayhi isalaatu wasalaam aakhirana xaalkiisu suu noqonaya wahuwa fi laakhirati min alkhaasiriin kuwa khasaaray ee hoogay khasaare dhab ah ayuu ka mid noqonaya nebigeenu muxuu yihi sida muslim ku taalla wladii nafsu muxamadin biyadi laa yasmacu bi yahuudiyun walaa nasraaniyun uma laa yuminu bi wa ji'tu bihi ila kana min asxaabi الnaar idan muslim warkiisu waxa weeye in marka ilaah iyo rasuulkiisu xukun xukumaan xukunkaasi inuu u hoggaansamo oo uu samci iyo daaco ula yimaado ilaahay iyo rasuulkiisa sala allahu calayh wasalam rumeeyana wixii ay fareen wixii ay u sheegeene akhbaarana rumeeyo wixii la yidhi far sameeyo fartoonna uu sameeyo wixii la yidhi ka tagna uu ka tago kaasi waa asal udubdhaxaad caqiidada islaamka u ah oo qur-aankeennu ku baaqay sunnada rasuulkuna ku baaqday muslimiintuna isku ijmaacsan yihiin waxaa markaa sharcigay alla inoo soo dejiyey laba u qaybi waxaad u qaybisaa wax aynu ciladiisa ama xikmaddiisa ama sababta loo sharciyeeyey ee ama loo diiday ama loo faray aad garanayso iyo waxaanad garanaynin wixii aad garanayso xikmaddiisa aad garanayso waad rumaynaysaa waanaad ku camal falaysaa xikmadda adigu aad garanaysa iyo ka badan bana waxaad ogaanaysaa in ilaahay sharciyeyntiisa ka lahaa ama diididiisa aan mihaal sheego shareecadeennu waxay ku baaqday in la ilaaliyo shan shay oo nolosha bini aadanka udubdhexaad u ah shantaa shay waxaa ka mid ah qofka caqligiisa iyo naftiisa walihaada ilaahay wuxuu xarimay in naf la gooyo sabab la-aan dembi weynna ilaahay waa ka dhigay ilaahay wuxuu sheegay qofka naf dila sabab la-aan dila iyadoon sharci u banaynin fakaأnamaa qatla الnaasa jamiiعa wman axyaaha fakaأnamaa axya الnaasa jamiiعa sidaa awgeed ba waxaa loo xarimay tacaddi oo dhan waxalaala wixii xadgudubee naftaa goyn kara waa la xarimay bal sharcigu wuxuu xarimay hubka aada sidato in qof lagu fi inaad markaad suuqa la dhex marayso isagoo afkiisu furan yahay aada suuqa la dhex marto haddaad bilaawo sidato ama aad seef sidato waa inaad gelkeeda gelisaa markaad dadka dhex maraysa si aanay qof muslima u mudin iska daa inaad ku taagto sharcigu waaba xarimay taas haddaad qori sidato waa in ammaankiisu kuu xidhan yahay kullu haada waa siyaanatan lihaadihi nafs sharcigu wuxuu xarimay wax kasta oo caqligii ilaahay bilaadanka uu ku karaameeyey suuliya markaasaa ilahay khamriga xarimay khamriga haddii lagu weydiiyo maxaa loo xarimay xikamka loo xarimay waxaa ka mid iyo cilada waxaad garan kartaa inay tahay dee caqliguu fasahaadinayaa deedna qofkii wuxuu ku ridayaa daamaad iyo waxyaaba aan fiicnayn buu sababay nabadgelyadiibuu khasaaro ku yahay laakiin dee xikmaddu intaasoo keliya inaanay noqon baa laga yaaba waxaa sharciga ka mid ah dilkaa ilaahay uu diiday iyo naftaa la dhowray dee ilaahay wuxuu ka ilaalinayaa in lagu tacadiyo nolosha biniaadanku iyo nabadgelyadoodu ilaahay ilaalinaya sidaa awgeed baa ilaahay wuxuu sheegay qofka qof xaqdarre ku dila camdan iyo kasna u dila haddii xuduuddii lagu oogo oogidda xuduuddaa lagu oogayaa inay nabadgelyo iyo ammaan sababayso walakum fi lqisaasi xayaatun bu ilah yidhi in qisaasta la fuliyaa nabadgelyo iyo nolol bay idiintahay bu ilah yidhi saa marka qof iyo laba lagu fuliyo nin walba u arkay in birta layska aslayo nin walba wuxuu soonaya war dee ha isku ciyaarin dee ha be careful please ma garata nin walba farihiisuu dib u haysanaya nin walba waanay dhacdo waa mushaahado waa la arkay laakiin waxaa sharciga ka mid ah waxyaabo aanu qofku garanaynin sababta loo sharciyeeyey ilaahay salaado shanuu sharciyey wuxuu shan uga dhigay haddii lagu dhaha sheeg maad sheegi karta shan waxaa looga dhigay salaada duhur afar waxaa looga dhigay ee ta subax ah laba looga dhigay ee ta maqrib saddex looga dhigay haddii lagu dhaan sheeg ma sheegi kartaa ma sheegi karta caqluka laa yudrikuhu idan caqligii bini aadanka sharcigaa lagu dabraa waana sida alla waajibiyey nimanka caqlaaniyiinta marka waxa ay aamineen ama ay qaacido ka dhigteen wax kasta oo shareecada lagu sheego caqliga ha loo bandhigo xalaala wixii aynu ka yoolno caqligaa diidaya hala yidhaahdo laakiin caqlaaniyiintu weli kamay jawaabin su-aasha ah caqligeebaa sharciga lagu qiyaasaya culimadu halkaasun bay fadhiisteen hadalka ma badiyaan culimada shareecadu caqli baynu shareecada ku qiyaasnaa soo maaha waa caqligee ma caqligii ninkii qarnigii tobnaad joogayba ma caqliga ninkii qarnigii labaad joogayba maka afrikaankaa caqligiisaa maka yurubiyaankaa caqligiisaa maka aqoon caqligiisa hadduu aqoon-yahay maka master sita maka b h d sita maka kutubta oo dhan xifdisanba ayu caqlin turiiduunahu caqligema rabtaan caqligaa leediin waxaynu ku qiyaasna sababtu waa maxay wixii caalim iyaga mid culimadooda ka midii uu yidhi caqliga ma galo mid kalea yidhi annagaa aragnay oo caqliga wuu gala hayo xaggee loo kacaya marka ma waxay do ujeeddadu maaha in dadka loo sheego caqli miqyaas noqonaya ujeeddadu waxa weeye in dadka diintooda la fasahadiyo waan sheegi doonaa waxa ay ka bilaabeen meelaha ay rukuudsadeenna ka mid ah inay yidhaahdaan qur-aanka kuwooda islaamiyiintahi inay yidhaahdaan ama kuwa muslimiinta iyaga ku tacauray inay yidhaahdaan kuwa gaalada ku tacauray inay yidhaahdaan sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo xadiiskii nebiga inay ka bilaabaan inay ka bilaabaan saxaabadii rasuulka sala allahu alayh wasalam ay ka bilaabaan mid ogow mid ogow way awoodi kari waayeen inay ku dhiiradaan nebi maxamed inay wax ka sheegaan sababtu tahay maa laga aqbalaya hal innaasu yaqbaluuna dadku ma aqbalayaan sidaa awgeed rasuulka sala allahu calayh wasalam aad bay uga wareegeen kuwooda noocaasihi ee qaacidadaa iyo madhabkaa qaatay inay wax ka sheegaan bal mid ka midi wuxuu yidhi waa acdamu insaanin arlada soo mara ya acdamu insaanin jaaa biacdami caqlaaniya kuteno caqlaaniye tii ugu wanaagsanayd kii la yimi wey sharcigiisna uu ku tumanaya ujeeddadu waa maxay ujeeddadu waa si lagugu tuso inaan nebiga waxba laga sheegaynin laakiin waa sheegi doonaa inay nebiga si dadban wax uga sheegeen walaalayaal waxa ay ka bilaabeen inay sunnadii nebiga calayhi salaatu wasalaam ay wax ka sheegaan labaanay u qaybsameen markay sunnadii nebiga wax ka sheegeen qole iyagu tabaniday madhab la yidhaahdo ama la baxday qur'aaniyiin ama culimmadu u bixiyeen alqur'aaniyuun nimankaasi waxay u taagan tahay qur'aankoo keliya in la qaato ay tahay qur-aankoo keliya ayaa in la qaato ay tahay isaga un masdaru talaqi in laga dhigto ah ama xadiis nebi calayhi salaatu wasalaam iyo culimmadu wixii ay saxaabada ka soo naqliyeen kuwaa dhammaantood waa in haruurla lagu daraa saasay yidhahen nimankaasi firqo macruufa weeye qolo kalaa jirto oo aan tabanigaa qaadanin oo waxay yidhaahdeen sunnada noo kala qaada qur-aanka waa nahay runta marka la sheegana qur-aanka ma ogola laakiin dadkay ku dagayaan laakiin sunnada noo kala qaado sunnada waxaad noogu kala qaadaan wax mutawaatir ah iyo wax aaxaad ah waa cilmi kalaamiyiinta laga keenay warkaa la soco aniga kule kutubtii firaqii hore iyo kutubtii qarbiga iyo gaalada yunaanka iyo falsafadoodii bay soo akhriyeen dabadeedna way soo miinguuriyeen intii xumaanta badnayd ay islahaayeen waa laydinku garan doonaana waa astureen magac wanaagsanna iyo u qurux badanna waa la baxeen ay ka mid tahay addacwa ila taqadumi wاlxadaar ay ka mid tahay cilmu lxadiiska in caalamka lala tallaabsado oo muslimiinta taqadum iyo horumar la gaadhsiiyo ay ka mid tahay waxa weeyaan in in la kala hufo la kala shaandheeyo turaaska muslimiintu ay haystaan walihaada hadduu nin kuga haddaad kuwa aragto wuxuu yihi sheekh culimadayadii ka midi markuu kuraa waxbaynu kala shaandhaynaynaa de waynu naqaanaa shaandhada waxbaa lagu kala hufaa soo ma waxaad tiraa shaandhadee baynu wax ku kala hufnaa ma mid muslimada mise mid gaalada ah. shaandhadaynu qawaaciddaynu wax ku hufaynaa ma qawaacid ku abtirsanta muslimiinba mise waa qawaacid gaalo ku abtirsata ma taasaynu wax ku kala hufaynaa walaalayaal waxay yidhaahdeen sunnada wixii mutawaatiri qur-aankay la mid tahay laakiin sunnada aaxaadkaa ah la qaadan maayo khaasatan sunada axaadka maxay uga jeedaan sunno kasta oo nebiga aynu leenahay way ka sugan tahay bay idhahay waa in dad fara badan ay wariyaan oo haddaynu aragno saxaabi xadiis xadiis saxaabi keliyii wariyey ama shan saxaabi wariyeen ama waxa weeyaan toban wariyeen tirooyinkaa kookoobani ay wariyeen ama saddex ama labo ama lix ay wariyeen haddaynu aragno walow duruqdii iyo qawaaciddii culimmada islaamku dhigeenba ha ku ansaxe eh qaadan mayno caqiide uma qaadanayno walow bukhaari iyo muslimba ha ku yaallo walow dawaawiinta muslimka oo dhamme ha isku waafaqdo walow wuxuu sheegayo muslim oo dhamme ha ku ijmaco ka warran markaas ya walihaada waxay diideen xataa ti ay tabaniyeen kamay kamay run sheegin waxay diideen waxyaabo sunada nebiga ku soo aroortay culimada islaamku ay caddeeyeen inay mutawaatir tahay axaadiistii dajaal kusoo soo aroortay bay diideen oo kuwii xawdka nebiga kusoo soo arooray bay diideen oo axaadiistii shafaacada nebiga ku aroortay bay diideen oo waxa ay diideen axaadiistii ruyata rabbialcaalamiin ku soo aroortay bay diideen kulluhaana culimada xadiiska waxay sheegeen inay mutawaatiro tahay marka tawaaturka dadka loo sheegayaa waa ku dabagabasho run maaha waxay doonayaan inay idhaahdaan caqiide shaygu markuu yahay hal qof ha ka qaadanin dad koobanna ha ka qaadanin haye waxaa lagu yidhi qofku muxuu aaminayaa maalan qeybka muxuu ka aaminaya qadarka maxaa laga aaminaya waxay dhahan waxay waxaasa laga aaminaya waxaa lagu yihi idinku mudhimudh baa tihiine idinkuma mutawaatiriin ma tihiine tiina maxay xujo ku noqotay qaacidada laftaa lagu dabaqay soo maa ha bal hadda taada inoo inoo raac idinku xadiiskiinu mutawaatir maaha bal muslim oo dhan baa khilaafsan marka idinku kiinu muxuu xujo ku noqday annagu kayagu wuxuu ku xujo noqday cilmu xadiiska cilmiga maadiga ah ee maanta adduunyada lagu hayo iyo xadaaradda ayuu waafaqsan yahay xadaarad bay isku hayna xadaarad iskuma haynin diin islaam isku hayna mogta ah. marka nimankaasi caalamulislaami markay yimaadeen sumuumtaasi ay soo cabbeen bay bilaabeen inay nashriyaan waxay ka bilaabeen sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam markay weerareen inay weeraraan saxaabadii rasuulka calayhi salaatu wasalaam leesh warka ninkii soo naqliyey aan dacniyey ee cadaaladdiisii aan wax ka sheegay war wax lagu dhisayay muu yahay may gar haddaad doonaysa inaad gasho oo geedka lagu gartama aad tagto laba mid baa kuu furan haddii gari ku gasho dee inaad nin raga iska dhigto garkaa gartaada sii akrisato haddii lagaa garlayay intaanad geedkaba tegin aad tira allahi ka garta waa layga haya nin baa la wuxuu yidhi weligay laygama garelin one maxay ku dhacday dee meesha layga garayo ma tegay bui wasdhiibaan haddaad meesha geedka lagu garamayo tagtana xujajka kuu furan waxaa ka mid ah inaad tidhaahdo qofkii khasmiga ah ee kaa soo horjeeday inaad ku tidhaahdo niyow gartaasi ama hawsha waxaa lay sheegtay ee gash lay qabsaday wax aan qaba maaha wax layga aan l aan aqbalayana maaha sababtu waa maxay nimanka warka sheegay rag wargaleena maaha so sooma saa soo saa lama yidhahdo hebel wargaleen maaha waa faasiqo waa saaqitulcadaalo o aslan khabaruhu laa laa cibrata bihi maxaa dhacay dee waa beenawaas baasha beentuu dhigdhiga xayd dadka caadigaa ah yaqaana inuu beenawaas yahay marka markaa nin beenawaasa ma cid ba wax ka rumaysanaysa cid waxba ka rumaysan mayso waxa ay dooneen inay markaa halkaa ka bilaabaan oo ay yidhaahdaan saxaabadii rasuulka sala allahu calayh wasalam in la tuhmo oo la dacniyo oo naqaladii sharciga soo naqlisay wax laga sheego oo la yidhaah cadaaladoodii iyo diintoodii wax laga sheego ya in iyagii la qadxiyo la tuhmo dabadeedna riwaayaadkoodii iyo wixii ay wariyeenna ay de noqoto waxaan cibro lahayn walihaada waxaa firaqa muslimiinta ka mid a ah, dad aaminsan saxaabadii rasuulka sala allahu calayhi wasalam nimankuu ilaahay yidhi nimankuu ilaahay yidhi laqad radya allaahu can lmu'miniina id yubaayicuunaka taxta ashajara facalima maa fii quluubihim faanzla asakiinata calayhim ilahi wuxuu ihi wsaabiquuna alwaluuna min almuhaajiriina walansaar wاladiina itabacuuhum bixsaan radia allahu canhum waradu canhu nimankuu ilaahay qur-aanka ku sheegay inuu ka raalli noqday iyana ka raali noqdeen waa allaha callaamu lguyuub ah ee waxa maqan og ayaa shahaado sharaftaa saxaabadii rasuulka sala allahu calayh wasalam siiyey nimankiibay waxay firaqa qaar ka kamidi aaminsan yihiin dhammaantood inay murtadiin ahlu yihiin marka tiro yar laga reebo abubakar iyo cumar iyo cuhmaan iyo abi cubayda caamir bnu jaraax iyo raggii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam hiil iyo hoobay isla ag taagay ee sharcigan ka xifdiyey ee la sabirtamay ee la dagaal galay ee la gaajooday ee la golongolay ee nafahooda ku furtay nimankiibay waxay idhaahdeen gaalo weeye marka afraad yar laga reebo dhammaantood waa ridoobinoo diinta waa ka baxeen waxa aan sheegayaa maaha wax khiyaaliyan anigu samaynayo oo wax kutub musadar ku ah oo qoran oo la keeni karo oo ah bal iyadoo masmuuca qaarkood laga hayaa oo maqal iyo muuqaala ah baa laga hayaa kutub bay ku dawinanta maxay uga jeedaan hadalkaas waxay uga jeedaan marka saxaabadii rasuulka sala allahu alayh wasalam oo dadkii sharcigan soo naqliyey kamid ah dadkii sharcigan soo naqliyey ee nebi maxamed ka qaatay ah marka iyaga diintoodii wax laga sheegay iyo cadaaladoodii la tuhmo wixii ay sababu naqliyeenna waa waxba kama jiraan walihaada mid kuwa masaaib kuwa kuwooda afmiishaaradooda ka mid a ah, oo abuuraya la yidhaha abuuraya culimadu waxay u bixiyeen aburiba akhzaah llah waa ka abu hureyre iska daba dhigtay shaqo kale ma hayo aan ahayn inuu caayo abu hureyre radia allahu tacaala canhu sababtu waa maxay hadduu abu hurayra haybadiisa iyo sharaftiisu ay wuju quluubta muslimiinta ka dhacdo saxaabada inta kalena waddadaasu marinaya waa kuwa kuwoodii hore ka bilaabay inay mucaawiya ibnu abi sufyaan radia allahu tacaala canhu wax ka sheegaan waata culimadii xadiiska nin mida la weydiiye lagu yidhi mucaawiye nimanka wax ka sheegaya ka waran wuxuu yidhi ma taqaanaa caalimkaasi caalim aada u firo dheer buha mucaawiyata bnu ibnu abi sufyaan bawaabatu saxaaba buu yidhi mucaawiya bnu abi sufyaan saxaabadu albaabu yahay ninka mucaawiya wax ka sheegaa cumar iyo abubakrna waxbuu ka sheegaya ku talagal wey waxaanu sheegay caalimkaasi maalinuu nebiga la noolaa maalinuu nebi maxamed la lugeeyey calayhi salaatu wasalaam boorkii ku duulay sankiisa inaanay la qiimahayn dadka wax ka sheegaya saxaabada rasuulka sal allahu alayh wasalam bay markaa dacniyeen kuwoodii mashaahiirta ahay ayay qabsadeen taa waxay ka dhaliyeen oo ku xigsiiyeen in sunnadii rasuulka sala allahu aleyh wasalam in badan oo ka mid ah la yidhaaha caqliga geli mayso aan mithaal keeno wa bilmithaali yatadixu lmaqaalu rasuulkeenna waxaa saxiixaynka kaga sugan dawaawiinta islaamkana culimmadu ay ku sugeen culimada islaamka ee cilmi loo daba fadhiisto intii dhimatay iyo intii noolibana isla waafaqsantay inuu xadiis sugan yahay laga soo bilaabo saxaabadii rasuulka ilaa maanta inuu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam idaa waqaca dubaabu fii inaa'i axadikum falyakmishu kullahu uma liyaطraxhu faina fii axadi janaaxayhi daa'an wa fi اlaakhari dawaan rasuulku sal allahu alayh wasalam wuxuu yidhi duksiga marka uu ku duulo marka uu ku dhaco sharaab midkiinuu cabbayo wuxuu ihi nebigu calayhi salaatu wasalaam markaad aragto isagoo ku dhacay sharaabka wadageli buu hi duksiga hoosu wadageli sharaabka dabadeedna ka taaro ka saar markaad markaad muquursiiso ka saaro bannaanka uga tuur sharaabkii sharaabkaagii iska cab sababtu tahay rasuulkeenu wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam faina fii axadi janaaxayhi daa'an duqsigu labada labadaas labadiisa baad midna bakteriyuu ku sida midna bakteriyada dawadeedii buu ku sida marka si si aad u disho bakteriyadaa ku dhacday sharaabkaasi isagaa dawadii sida isagun quusi mid iyaga ka mid a ah, ama ama waxyaabaha ay ay aadka ugu celcelin jireen ayay ka ayuu ka mid ahaa xadiiskaasi inay idhaahdaan wax caqliga geli kara maaha tuksigu intuu leegay miyaanadin arg bu ku leeyay ya bal mid ka mida iyaga wuxuu iska dhigay nin nebiga tabjiilinaya markaas wuxuu ku leeyahay war bal waxay sheegayaan eega ma nebi war nebiga meelha kaga dhicina nebigu inta uu ka sharaf badan yahay waxay culimadu qireen ninka sidaa lihi ninka sidaani ahlulcilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen walow ummad muslima ka dhasho muslim mu ahayn bay culimadu yidhahdeen haddana dadkii wuxuu u qorayaay oo leeyahay war bal waxay ya nin nebiga weyneyn iska dhigaya waa waa waa waa ugaadhsi khatar ah waan sheegi doonaa kelmad gariib oo mid yaga ka mida uu yidhi waxa waxay yidhaahdeen caqliga bini aadanka wax gelaya maa waxaas khabarkanna waa khabar aaxaad ah uu ku jiraa iyo muslim iyo kutubtii cilmiga iyo dawaawintii islaamkaa lagu yidhi may may may walow kuwaaba ha ku jira bay waxaa laakiin cajiib noqotay in af in shan caalim oo culimmadii iyaga wax soo bartay ah oo gaaladay intan ka soo minguuriyeen ah oo faransiis iyo swaysara iyo almaniya u dhashay in kun sagaal boqol iyo kontonkii iyo kun sagaal boqol iyo iyo sagaal iyo afartankii ay cilmiga xadiiska ah iyo baadhitaanada maanta adduunka laga yaqaano iyo qalabka wax lagu baadho lagu soo saaray warkuu nebi maxamed sheegay calayhi salaatu wasalaam oo iyagoo gaalaa ay qirteen hadalkoodiina waa mawjuud oo ay yidhaahdeen run weeye bahalkii dubaab la odhan jiray war noocaasaa ka soo baxay dabadeedna lagu yidhi shalaad baratee waa la shubi jiray kun iyo afar boqoloo sano ka hor baa la ii sheegay aniga lagu yidhi oo lagu yihi nabigeenu annaga hore uu sheegay calayhi salaatu wasalaam dabadeedna nimankii beeninayey ee iska dhigayay aqoon-yahanada muslimiinta ah ee adduunyada islaamkaa belbelada geliyey ay ku dhacday fabuhita aladii kafara afkaa juuqda galay muxuu ku hadli macalimiintiisi baa yidhi baashi run bay noqotay ya waxaa cajiibah inaanay taasi u tarin inay ka waantoobaan inay sharciga caqliga ku caaridaan ee ay ay weli wama walaa yazaaluuna yukhaalifuun ay weli bartii taagan yihiin waxyaabaha waxyaabaha ay qaarkood aadka u yaabsadeen waxaa ka mid a rasuulkeenu wuxuu sheegay idaa walaqa alkalbu fii inaa'i axadikum falyaqsiluu sabca maraat soo ma nebigu wuxuu ihi hadduu hadduu eygu shay dharqado weelkaa toddoba jeer iska maydha waxay odhan jireen qaar iyaga ka mid mida ah ma yidhaahdeen bakteriya kasta waxaa ku filan in hal mar waxyaabaha dila lagu lagu lagu shubo waxani wax saxa maaha ciid baa weel lagu maydhayaa shardi maaha laakiin waxaa dib laga ogaaday ay soo qireen iyaga iyo saaxiibadood nimankii aqoonta aqoonta ay ku ay maaragtay ku maaragtay ku faanayaan nimankii ay ka keeneen waxay qireen in jaraasiimta eyga carabkiisa saarani ay intay doonto ka badan tahay kana adag tahay jaraasiimta caadiga ah. cilmi iyo xadiiskaa lagu gaadhay walaalayaal waxay nimankaasi dooneen inay sunnadii rasuulka sala allahu calayh wasalam khaasatan abwaabtii caqiidada inay dacniyaan alqur'aaniyiin waxay tabaniyeen amaba ay qaateen muctaqadkii muctasilada ee ahaa ilaahay in loo diido sifaad iyo asmaada iskumanay wada waafiqin qaabka iyo wadada ay diidmada u marayaan waxa ay diidayaan intuu leegayna iskumay waafiqin waayo de maay maxay adeegsanayaan caqli bashariya soo maa walcaqlu lbashari yatafaawat caqliga basharigana dee wuu kala duwan yahay xagga garashada iyo idraaga iyo ma garanaysaa uu ku kala duwan yahay oo sida ilaahay arsaaqda dadka ugu kala fadilaa caqliga ilaahay dadka ugu kala fadila firaqaa lumay waxa ay istaageen qaarkood inay idhaahdaan ilaahay sifaadkiisii inay diidaan oo ay dhahaan caqliga ma gelayso ama ay dhahaan ilaahay haddaynu sifaad u sugno ilaahay khalqiguu la mid yahay weeye macnaheedu sidaa inay dhahaan waxyaabaha caqlaaniyiintu ay ay ku baaqeen waxa waxa waxaa ka mid ah ee waaweyn in laga takhalluso kutubtii sunnada ee waaweyneyd in la idhaahdo bukhaari wax jira maaha muslim wax jira maaha afarta sunan tahay wax jira maaha kutubta muslimiintu ay ictimaadaana xadiis nebi loo ictimaadaa waa kutub wax walba ka buuxaan mid iyaga ka mid ah oo abushaadi la idhaha axmed zaki wuxuu yidhi in la idhaaho صaxiixayn iyo sunanulأrbaca iyo waxaa la idhaha waa taqani biha taqani biha waxa wey in lagu geeraaro waa jees jees moogta abu daud baa wariyey mslim baa wariyey kamba waa saas wey waa jees jees jees jees wey wataqani biha in lagu geeraa min almujuum bay ka mid tahay buuri waalida nooca kamida ah weyaan buuri ya miskiin muu garan inu isagu waalan yahi waxa wuxuu yidhi waxa ku jirana wax la wada rumaysan karo maaha waxa isweydiin leh nimanka qarniga maanta warkaa sheegaya ma waxay ka caqli badan yihiin nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ma waxay ka caqli badan yihiin ka faham badan yihiin abubakar iyo cumar iyo cuhmaan iyo raggii iyo arlada dul taxtaxaashaya jannada loogu bushaareeyey maya laakiin waxa ay rabaan inay lumiyaan dadka ibliis bay ka shidaal qaadanayaan ciddii ugu horreysay ee caqli ku ictiraada sharciga ibliis buu ahaa ilaahay jala wacala waxa uu ku yihi ibliisow nebiyullaahi aadam u sujuud ibliisow nebiyullaahi aadam u sujuud ibliis muxuu sameeyey ibliis halkuu su sujuuddii mar wuxuu isku daray inuu sujuuddii diido oo markii rabbi qaadan waayo iyo iyo iyo inuu dood ka keeno oo dhaa ana khayru minhu khalaqtanii min naari wa khalaqtahu min dun ma anoo kale ayaa aadamoo kale u sujuuda saa ka asal fiicana anaaba ka hayb fiican oo anna dab baan ka soo jeedaa isna ciid buu ka soo jeedaa dabkaana ciidda ka fiican sheeka bereley waxaa cajiiba ah inay nimankaasi culimmadu siday idhaahdeen kutubtana ku qoreen ciddii sharciga caqliga ka hormarisa ee sharciga u hoggaansami weyda waa cid ibliis ku dayatay wadadiisiina raacday ibliisna xagguu ku wada ilaahay wuxuu ihi faawradahum nnaar wabisa lwird lmawruud jahannamo markuu ku hubsado ayuu odhanayaa qaalaks ayuu odhanayaa waaryaada aynu isu soo ducayn ah, intuu dhex dhigo qur-aankay ku taalla qur-aanka ayay ku taalla ilaahay suuratu ibraahim buu ku sheegay maxay ad ayaddii qur-aanka wa qaala shaydaanu lamaa qudiya alcamru markii warkii dhammaaday kooxna jahanamo lagu hubsado kooxna lagu hubsado jannada ibliis iyo xertiisii marka jahanamo isugu tagaan ayaa waxaa la odhanayaa warikar qabe ma halkaad noo soo wada markaas wuxuu odhanaya wa qaala shaydaanu lamaa qudiya almru ina allaha wacadakum wacda alxaqi wawacadtukum faakhlaftukum wama kana liya calaykum min sulطaan oranaya ilaahay ballan ballan ilaahay ballan runu idin qaaday cafan ilaahay ballan runa buu idin qaado anna ballan beenoo dhaldhalaal ku dhisan iyo iyo khusacbalaad iyo kutiri kuteen baan idiin sheegay kii alle runtahaana waa iska gadaal marteen waa iska baal marteen anna way dabadha saqlayseen oo wacadtukum fa akhlaftukum dabeedna waan ka baxay wamaa kaana liya wamaa kaana liya calaykum min sulطaanin ilaa an dacawtukum fastajabtum lii bal garnaqsigaa u fiirso xoogna iduma idinkumaan kaxayn xoog car silsilad laba isugu jebiyey b k mna dhabarka kaga qabto oo halkan kaala buu wamaa kaana liya calaykum min sulطaanin ilaa an dacawtukum fastajabtum lii waa iska kay daba dhasakdaysa falaa taluumuunii waluumuu anfusakum bahasha waan ku wada jirnaaye xejisuu odhanaya isma canaanana saaxiibaya halkaasuu ku wada isma canaanano saaxiibayaal saasuu ka odhanaya xejista baasha ilaahayna muxuu ka odhanaya qaala aksawuu fiiha walaa tukalimuun halkaa ku hooga oo jubu ha odhanina la odhanaya ibliis iyo xertiisu halkaasuu dadka ku wada waxaan uga socdaa ummadda islaamka ahi ummad caqiidadan geyda maaha caqiida ay geyda maaha caqiidadan waxay sameeyeen nimankaasi waxa ay yidhaahdeen kutubtii dawaawintii islaamka waxay yidhahdeen waxba kama jiraan laguma kalsoonaan karo kitaab nin kiristaani qoray baad iga rabtaa inaan ku kalsoonaado oo waxa weeyaan aan qaato kutub adigu aada xarxariiqdayba ayuu rabaa ninka muctaqadka aaminsani in lagu kalsoonaado oo kutub aqooneed uu ku sheegayo kutubtii muslimiintu isku waafaqeen in waxa ku jiraa sax uu yahayna waxaad i leedahay lama qaadan karo kaaga maxaan ku qaataa marka waxa kaaga aan ku qaadanaya hadalkaagu xujo ku noqday ee kuwa hadalkoodu xujo ku noqon waaye muxuu yihi intaan sharciba la isla aadin haddaan caqli kula aado waxa ay bilaabeen in ay matalaan ama inay matalaan filimaan ay ka matelayaan noloshii saxaabada ay ka matelayaan culimadii islaamka iyo taariikhdii muslimiinta markaasay waxay soo qaateen taariikhda in ay qasdi ka leeyihiin iyo ujeeddo oo wax ka midina in yaroo ka midina run tahay badankeeduna been tahay riwaayaad been ah ayay ku saleeyeen filimaanta si muslimiinta looga dhaadhiciyo taariikhdaas waxay qoreen kutub riwaayaad ay u bixiyeen ama kutub lagu lagu maaragtay dadyaga wax akriyaa ay ku eh, maxaan idhahdaa ay wakhtiyada ay firaaqada hayaan ay ku raaxaystaan akhrintooda oo farshaxanimo oo adab midhani ka muuqdo laakiin suni halkaa ka joogto suni halkaa ka joogto oo qofka in yar si yar wax loogugu sabibixinayo mid ogow qofka og qofka gaalka ahi iyo qofka baadilka ku sugan ee ku baaqaya ibliis bay ibliis bay waddadiisii hayaan ku odhan maayo ibliis markuu doonay nebiyulaahi aadam inuu inuu lumiyo kumuu odhan nebi aadamow ilaahay jannaduu ku dejiyey inaan kaas haraan rabaa ilaahayna inaad amarkiisii khilaaftaan rabaa saa kumuu odhan hadduu ibliis baana la yidhahdaa hadduu sidaa odhan lahaa nebiyulaahi aadam kamay gedanteen muunu ku dagmeen laakiin muxuu ku yidhi wuxuu keenay wuxuu qaadan karo bini aadankuna jecel yahay bani aadamku laba shay buu jeceli nebi aadamna culimadu waxay idhaahdeen weligii wax been sheegaya ma arag <laughs> ya wax been sheegaya mu arag muxuu yidhi hal adulluka calى shajarati اlkhuldi wa mulkin laa yabla ma ku tusiyaa nolol aan gabooba lahayn geerina lahayn iyo boqortinimo aan dhammaanaynin ma ku tusiyaa waa laba shay oo qofku uu jecel yahay soo ma bani aadamka waay intii kumuu joogin wuxuu ilaahay sheegay waqaasamahumaa inii lakuma la min annaasixiin dhaar buu ugu xagafsiiyey walle iyo bille iyo tolle naasix baan kuu ahay taladaydaa maanta haddaad diido walle mar dambaad ka shallaayas nabiyullaahi aadamna culimadu waxay dhaheen weligiiba wax ilahay baan ugu dhaarta ma maqal manuu soo dhigan meesha eeg culimadu waxay dhahdeen qofka baatil doonaya dadka inuu geliyaa magac wanaagsan buu baatilkaa u xidhaya ya horumar xadaarad waxa weeyaan maaragtay tajdiid cusboonaysiin ma garatay ya maaragtay cilmi baadhis soo garan ha xorayn qiimo u yeelid ha adiga arkay laleeyahay waxaa ka mida ah nimankan ahdaaftooda sidaan sheegi doono in la yidhi dumarkii muslimaadkaa la xoraynaya laakiin su-aal baa taallaa maxaa laga xoraynaya yaase laga xoraynaya waay marka waxa ay u xidheen waxa ay u xidheen magacaan wan wanaagsan ayay u xidheen waxa ay doonayaan oo dadku ku dagmi karaan culimadu waxa ibliis bay kaga dayanayaan waxa ay sheegteen waxa ay sheegteen inay yidhaahdeen sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam asbaabtii alla ku xif asbaabtii wax lagu xifdin jiray may helin oo maxay ahayd waxaa cajiib ah nin kun iyo siddeed boqol oo taarikhdu markay ahayd kun iyo siddeedii boqol ee milaadiga joogay inuu yidhaahdo nebi maxamed saxaabadiisii wax wax wax lagu xifdiyo may haynin oo minayna laka xaggaad ka ogaatay saxaabada rasuulka sala allahu calayh wasalam waxaa ka mid ahaa ama waxay ahaayeen rag waxa uu nebigu u sheego aan intay xifdiyaan aanay ka fakan iska daa saxaabada ardaydoodii ardaydoodii waxaa ka mid ah aami caamir ibnu shuraaxiil ashacbi wuxuu yidhi isaga iyo nin kaleba weligay iyo allahay maan maqal shay waxa la maqlo ka mid a ah ama shay cilmiga ka mid a ah, oo ma jeclaysan in mar labaad laygu celiyo markuu gaboobaa waxaa lagu yihi shacbiyow shacbiyow ma ilowda wixii aad dhallinyaronimadaadii aada xifdiday maa samictuhu wa xafidtuhu fii shabaabi fakaannii aqra'ahu fii qirtaasin aw fii waraqatin buuri waxaad moodaa inaan maanta uun maqlayba dibiga ma fakanin rag ilaahay diintiisa ku xifdinaya bay ahaayeen waxaa laga yaabaa dadka qaarkood inay idhahdaan sidaa sidaa dad soomaali aqoon-yahan u taqaano dadka ay u taqaano mid ka mid ah oo websaydada wax ku qoraa uu yidhi waxa uu yidhi suurtagal maaha intuu qof inuu la idhaahdo intaasoo kuna xadiis bu xifdisan yahi oo balorod waa yeelkeennii dib ugu noqo oo waxaad weydiisaa sayid maxamed cabdalla xasan gabeeyadiisa rag baa iyagoo taagtaagan xifdin jiray shalay bayna ahayd sheeke bereley ma garat shalay bay ahayd waa laga yaabaa inay nool yihiin raggii tafiirtoodii inay nooshahay akhri buugta laga qoray waxba lagama qori jirin isagoo saa u taagan ayuu sayidku jeedin jiray maansadu rabo markaasuu qaadi jiray oo ciddii loo diray ku dul akrinayay mid iyo labana maaha dadka saa wuxuu xifdin jiray wax taariikhda islaamka ku cusubna maaha haddii walaal adiga alla kaa dhababay inaad toban layn xifdido dee dadku sidaadoo kale hamoodi dadka saadoo kale amoodi ilaahay rag buu diintan ku xifdiyey oo u xifdiyey siduu nebi maxamed u yidhi calayhi salaatu wasalaam oo ku dhaqmay hadalkuu nebigu yihi sala allahu alayh wasalam nadara allahu imra'an samica maqaalatii fawacaaha faaddaaha kama samicaha faruba saamicin faruba saamici faruba mubalagin awcaca min saamic nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegay in hadalkiisa la xifdin doono lana lagana warin doono saxaabadiisa nebigu wuxuu ku yihi tasmacuuna wa minkum wayusmacu yusmacu miman yusmacu minkum calayhi salaatu wasalaam cilmiga muslimiintu naqli buu ku dhisan yahay markay muddo ka soo wareegtayna way qoreen radi allahu tacaala canhum ardaahum mana jirto siday culimmadu sheegeen ummadda adduunka soo martay bal bal malaaxidada maanta joogta iyo caqlaaniyiinta qaar ka midaa qiray waxay yidhaahdeen ma jirto ummad adduunka soo martay oo nebigeedu wuxuu yidhi loo xifdiyey sida ummadda nebi maxamed wixii nebigoodu yidhi u xifdiday haadaa waa kuwooda kuwooda cadaaladda samaynaya waxa ay nimankaasi ku baaqayaan intaanay sheegin waxay ku baaqayaan waxa ay keentay warkoodaasi inay beeniyaan wax allaale wixii eyb noqday aakhiro wax badanoo ku saabsan inay beeniyaan oo axaadiista nebiga alayh isalaatu wasalaam ku soo arooray inay beeniyaan oo yidhaahaan yaan yaan waxa weeye xuduudda yaan la oogin ah, inay rajmigii beeniyaan waa adiga arkay mar allaala marka mid gacan ku dhiigla oo daalima dadka laga qabto fiintaa isu baxaysa fiinta hayaay xuquuqul insaankiibaa meel lagaga dhacay hayaay biniaadankiibaa la karaameyn waayey hayaay oo kuwa dabaabaadka la maranaya fatatiirba awla fatatiir wala bashar <laughs> kuwaas maxay yihiin umado dhan baa dabaabaad la marinaya umam iska dhan baa intaas hawada laga xidhay qanaabil cunquudiya baa saa loogu garaacaya markaasaa waxaa la leeyahy xuquuq bini aadan baanu ilaalinayna alla been badana beenawaasyo maxaa looga looga dhiidhi'aya ama looga qaylinaya marka xad meel laga oogo waxaa looga qaylinaya islaamnimadii inay soo noqoto caqiidadii saxdahayd loo noqda ee la didaya waxaynu sheegnay inay qaarkood yidhahan kitaabku manaanagu ku koobsanayna laakiin culimadu waxay sheegeen inaanay sunada nebiga iyo kitaabku kala haraynin qur-aankay ku taalla wa aiicu llaha maxaa ka dambeeya wa aiicu rasuul man yuiic rasuula faqad aaaca allah wman twlىa fma arslnaaka عlayhim xafiida ilahay wuxuu yihi waanzlnaa عalayka dikra litubayina linaasi ma nuzila ilayh rasuulkeenu wuxuu yihi khuduu canii manaasikakum saluu kama raaytumunii usali bal qur-aanka waxaad ka soo saartaa waxaa salaada lagu xidhanayo bal waxaad ka soo saartaa rukuucda waxa la akrinayo bal waxaad ka soo saartaa duur rukuuci leeyahay bal waxaad ka soo saartaa salaada janaaista sida loo tukado bal waxaad ka soo saartaa sida janaasada loo aaso bal waxaad ka soo saartaa xuduudda sida loo oogo ka soo saar qur-aanka marka qur-aan buu rabaa maaha ujeeddadu waxa weeye marka qur-aanka iyo sunnada la kala reebo in qur-aankii la dhaaho caqligeynaynu ku wadayna dabeedna la ydhaaha siduu mid iyaga ka mid yidhi waxa malaaigta lagu sheega maaragtay ee qur-aanka lagu sheeg sheego ha waa dabeecadda dabeecadda iyo cimilada isbedbedelaya malaig la yidhah bui maasha allah aley ya saasuu doonaya hadhow inuu nin walba siduu doonayo elu doonaya nimankaasi walaalayaal mid iyaga ka midi wuxuu yidhi mid iyaga ka midi wuxuu yidhi waxyaabaha haybika ah lama rumaysan karo haybiyaadka ya aybiyaadka lama rumaysan karo <laughs> sababtu waa maxay bu ihi waa wax caqliga ka hor imanaya laakiin ogow muxamed ninka la idhaahdo cabqariyadiisa lama diidi karo insaan khatara inuu yahay maxaad halkaas ku tusinaya ma hadal iswaafaqsan ba mise waa hadal mutanaaqid oo isburinay hadal mutanaaqid oo isburinay muxuu laakiin uga jeedaa wuxuu uga jeedaa inaanad odhan bal beenawaaska nebiga wuxuu sheegay diidaya eeg wuxuu dooni inaad tiraa alla waryaa nebigu karaamaynaya ah, nebigu uu ogol yahay shaar buu u xidhayaa wixii uu doonayay wuxuu leeyahay ninkaasi waa nin caana ah, kuwooda iyaga kamid a ah, wax ka kamid a kuwa baktiye ee meelaha lagu aasayna kamid a wuxuu leeyahay ma jiro insaan bini aadanka soo maray oo ka cabqariyad badnaa ka bini aadannimo barnaa insaaniyadda iyo bini aadanimada iyo xuquuqul insaanka ka yaqaanay maamed ayib <laughs> wixii watayna waa faalsu ku leeyahy siday isu qabanayaan sharcigii dadka uu ku hagayey wuxuu doonayaa inuu idhaahdo waxba kama jiraan isagina wuxuu doonaya inu idhahdo waan ammaanaya isagiina wuxuu doonayaa ina inuu idhaahdo waan ammaanaya waxaa walaalayaal ay nimankaasi u dhila dhaansadeen kow inay ku baaqaan dhammaan turaaska iyo dhaxalka cilmiyeed ay muslimiintu leeyihiin in nolosha bili-aadannimo in dib loogu noqdo cafwan in dib loogu noqdo dib loogu noqdo in la kala hufo taarikhda hala kala hufo oo siirada hala kala hufo nacam oo xadiiska nebiga hala kala hufo oo fiqigii hala kala hufo oo tafsiirkii qur-aanka hala kala hufo laakiin kala hufidda la kala hufayaa maaha miday ka rabaan inay waa mid miqyaaska loo maraya uu yahay in caqliga loo bandhigo markaasi waxay yidhahdeen diintiin waa diintani waxay ku baaqday in qofka gacanta la gooya soo maaha haye qadar intee le qofka gacanta lagu goynaya markaasaa la yidhi intaasaa xadka qofka lagu goynaya markaasay eeg hadda markaase waxay yidhahdeen markaase waxay yidhahdeen ma qofkii dhammaa ee aad tidhaahdeen lama dili karo ee aad tidhaahdeen waman yaqtul muumina mutacamidan fajazahu jahanamu khaalidan fiiha ee waciidka adee laga tartiibiyey ee diintiina ay ku taallo waman axyaaha fakaanamaa axya naasa jamiican ayaa gacantiisii waxaa loo geynayaa shay yaroo uu meel yar ka xaday oo qadar yaroo mucayana leeg oo waanu karaamaynay iyo gacantiisiibaa waxaa lagu jarayaa wax intan leeg maxay kala tahy waxyaabay sharciga ku ay yidhahan caqligaygaa diiday bay kamid nin culimadii muslimiintaa ah ka mid a ayaa hadalkaa la weydiiyey markaasu wuxuu ku yidhi lamaa khaanat haanat waa laba kelmadood lamaa khaanat haanat walamaa kaanat amiinatan kaanat hamiinatan gacantani markay aamin ahayd oo aanay waxba xadin famiin bay ahayd qaali laakiin markay iyadu khiyaamo samaysay haanat way dulowday ya haanat way dulowday waay waxaa cajiib ah nimanka sharciga qadiyaddaa ku ictiraadaya waxaan kala garan waayay indhahoodu maanay arag kuwa la deldelaya maalin walba ee muslim iyo gaalba leh ee deldelka lagu dilayo ama dabaabaadka la dul marinayo mushkiladdu waa maxay mushkiladdu waxa weeye maaha inuu xaday mushkiladdu waa inuu yidhi niyo anigu hobkaygii wuxuu keenay inaan muslim noqdo samay odhan diintu waa waa doorasho iyagu aniga niyo doorashadaydi waxay noqotay inaan muslim noqdo intaasaa loo dilaya waxaa loo dilayaa inuu magaciisu hebel yahay islaamku kan gacantii unbuu jaray iyagu way ka takhalluseenba <laughs> marka taa maanu arag indhala-aantay ka mid inaanay taasi u muuqan waxay yidhaaheen qofka bini aadanka in dhagax lagu dilo oo la rajmiyo waa wax qalada waa wax kas ka maaragtay ka kasoo horjeeda waa wax maaragtay arxan darro ku tusinaya waa wax sidana insaanku intuu qofka bini karameeyey ee uu ee uu xuduudda ka dhowray culimmadu waxay dhaheen ma jirto ilalyowm xad zino oo lagu oogay qof oo aan ictiraaf sababtiisu ahayn ictiraaf waa maxay inuu isagu qirtay sida loo adkeeyey darteed ba waxaa la waayeba cid cid xad lagu oogo zinoo leh loogu oogay annaga aragnay waayo aad baa loo adkeeyey islaamku xuduudda wuxuu u dhigay shuruud adag intaas oo marxaladood baa qofka lasoo mariya in badanoo iyaga ka mida kuwaasina way ogyihiin waayo islaamka aad bay u akriyeen waxay yidhahan in qofka dhagax lagu dila aad bay u adagtay laakiin su-aal ma isweydiiyeen iyagu kuwa maanta electric lagu dilaa ma jiro siduu u gariirayo gagagagagagag ba niftu ka boodaysa xataa rasaas ma quurayaan hada shay mushaahad waa wax la arko oo maqal iyo muuqaalba lagu hayo meelahay ka dhaceen la garanayo waxaa cajiib ah culimadu waxay idhahdeen sababta sharcigu qofkaa uu yihi dhagaxugudila maad garanaysa zinada iyo dembiga uu sameeyey waa macsiyo uu rabbigii ka galay jidhkiisoo dhan baana ku raaxaystay jidhkiisoo dhan baa ku raaxaystay cadaabka iyo ciqaabka aakhiro ee waaraya si looga reebo oo uu qofkaasi uga badbaado ayaa adduunyada waxaa lagaga jarayaa dembigii kafaaraan u noqonayaayo aakhiro cadaab aakhiro lagu cadaabi maayo dembigaas si taasi loo xaqiijiyabaa ilaahay xikamkiisa waxaa ka mid noqday bay culimmadu idhaahdeen waa xikamka culimadu ku sheegeen in jirhkiisii macsiyada ku wada raaxaystay ciqaabkuna wada gaadho dama aragtaa sheekh iyagu warkaa may fahmeen may fahmin waydinka ilaaha caqlaaniyiin baan niman lagu niman khataroo laga yaabaan lahayn may caqligiinni maa soo saartaan walaalayaal waxay nimankaasi ku baaqayaan in dhammaan qofkii muslimkaa laga shaki geliyo hawaabiddu haystay oo ilaahay jiritaankiisa aad ka shakido waa waxaa maanta ilxaadka soo banbaxay maanta oo qofkii laga shaki in ilaahay jiro oo qofkii uu ka shakiyo arkaantii iimaanka oo qofkii uu ka shakiyo allah jala wacala waxa ay waxa ay hadafka ay u socdaan ay tahay in la yidhaahdo caqliga ha loo bandhigo wax allaala waxaa haysateen dhaxal iyo turaaf dabadeedna badankooda hala daadiyo waxay u socdaan in la yidhaahdo diimaha laysu soo dhiweeyo ilqaau alfawaariq addiiniya alcaqadiya bayna aladyaan walihaada waxaa ka mida dacwooyinkay tabaniyeen ataqriib bayna aladiyaan indimaha indimaha la ysu dhaweeyo oo la dhaa diimuhu ha walaaloobaan ya diimuhu ha walaaloobaan diimaha waa samaawi ilaahay samadu dhammaantood kasoo wada dejiyey caynkan iyo caynkan hadar baharajoo qurux badan ha walaaloobaano aynu walaalo noqono laakiin dacwaddaa nimankii muslimiinta ah ee is yidhi wallaahi waa dacwad fiicanoo ku dagmay markay guntii u degaan waxay noqotay may garanaysa maad garanaysaa waxay noqotay inay muslimka intooda muslimka ay tanaasusho oo intii kale tanaasuli weydo oo iyagu un cidda lagu dul socdo ay noqdaan nin sheekha culimada waaweyn ka mid a ah, ma doonaya ina magacaabo walacalla bacdakum yasmacu yacrifu oo ragga caalamulislaami taiirka kula ah ayaa wuxuu yidhi waxaan u haystay sunno iyo shiica in laysu dhoweeyo madhab aad aan ugu feero jabay buu ahaayo aan isu lahaa wallaahi halkan waa wax weyn baa ka soo jeeda oo maanta hadday sunno iyo shiica gacan keliya noqdaan gaala waa iska dhicin kartaa lakin gadaal waxaan ka ogaaday buuri inuu sheeke bereley yahayo ay xaqiiqadu tahay uun in shiica haddii lagu biirayana tanaasulka iyo taqriibku uu oka yahay haddaan lagu biirayninna sunnay inkaar tahay meeshaad joogtaba haddaan intaa ogaaday buu leeyahy oo markuu cumrigiisa badankiisa ku bixiyey waay waxyaabahay nimankaasi ku baaqeen waxaa ka mid a ah faslu can dawla walxayaa in la idhaha diinta iyo dawladdu isma qaadaan la idhaha dawladdu waxay doonta ka dhigata sharci waxay doonta ha isku xukunto waxa weeyaan kitaabkan masaajidada ha lala fadhiyo ah, kitaabku iyo eh, qur-aanku ma aha saa wax ummadda lagu hagi karo ma aha waxay ummaddu dhaqan ka dhigan karto faslu diini can idawla waxyaabaha ay ku baaqeen bay ka mid tahay ahdaafti waxaa ka mid a ah ee caqligii keenay waxaa ahdaafta ka mid ah in gabadhii muslimad ahayd laga ore la xoreeyo laakiin talo maxaa laga xoreynaya weli miyaa maqasheen dhalinyaroy ururada xuquuqda ragga weli ma maqasheen hargeysa ma ka jiraan horta urur xuquuqda ragga dee u doodaa ma jiraan xuquuq badan baa naga maqanaan sheeganaynaaye ma la horta ma la waxaasaa laakiin la hayaa intaasoo urur oo xuquuq dumar baan u doodaynaa leh oo dhammaantood nusdambeedkoodu uu yahay ururo gaalo ah oo iyagu fangaraynayaan maxaa maxaa dumarkii ka maqan maaha dumarkii lagama xoraynayo lagama xoraynayo dulmi haysta waxaa laga xoraynayaa asturnaantii xishmaddii dhaqankii wanaagsanaa islaamnimadii alla ka cabsigii waxa weeyaan inay ahaato hooyo wanaagsan oo soo saarta ilmo wanaagsan oo muslima oo berri muslim anfaca intaasaa laga xoreynaya waxaanay ogaadeen gaaladu ummad kastaa inay ka unkunto ka unkanto usro iyo qoys qoyskana lafdhabar ay u tahay hooyo cidda ugu badan ee ilmaa gacanta ku haysee kobcisaa ee laba ee sagaal sagaal bilood sidda laba sano nuujisa in in badanoo kaloo mida iyadu gacanta ku haysa inay iyada tahay waxay ogaadeen markay wax diraaseeyeen haddii guryaha xagga looga soo dhaco oo kuwii raggaa ah xagga dumar laga maro inay xeradoodba ay soo mujtamacu iyagu yeelanayaan inanka iyagu doonayeen na uu berri usoo baxayo sidaa awgeed ayaa waxaa la samaystay ururo dumarka xoreeya ka xoreeya diintii iyo dhaqankii iyo wanaaggii hablaan beri waxaan ku idhi waxaa laydinka xoreeyey intaaan idiin sheegay wey meesha laydin geeyey ma idiin sheegaa baan ku idhi waxaa laydiin xoreeyey baan ku uhi in dharkii laydinka dhigo oo waxa weeyaan reemagaalnimo iyo ilbaxnimo laydinku sheego inaad isqaawisaan quruxdiinnii bannaanka dhigtaan wixii allah uu asturay idin yidhi ee rag idinku soo doonan lahaa in bilaash halkaa lagu daawado dee bilaash lagaga dhergi maxaa laga daba cara xijaabka alla ku yidhi qaado xikamka waxaa ka mid a ah in adiga lagugu dhowro waxaa kaloo ka mid a ah in qof la xiiseeya aada noqoto dee quruxdaada rag isku jaajaan laakiin haddii wixiiba banaanka yaallaanoo qubanaan salaasada noqdeen waxba dee cidina uma baahna xaqiiqa wey wallaahi waa xaqiiqo waxaan ku idhi hablihii waxyaabaha laydin xoreeyey maydin tusaa halka laydin geeyaan idin tusayaaye meesha laydinku soo wadee laydin keenay waa in laydinka dhigo waa in laydinka dhigo quruxdiinii inta la sawiro in laydinku xayeysiiyo wax kasta dacaska iyo saabuunta <laughs> ya weli miyaad aragtay waxyaabaha qaarkoodoo dadka la doonaya in la soo jiido inan qaawan baa ku sawiran nin qaawani kuma sawirna haddaaban suuqaqa waxaan ku arkaa waxyaabaha raggu ama ku jimicsadaan ama dharka qaarkood ragga qaarkood oo rag feedho waaweyn lagu sawiraan hadda ku arkaa laakiin boqolkiiba sagaashan iyo shan sawirada waxaa ku sawiran waxyaabaa la xayeysiinayo waxaa ku sawiran dumar qaawan halkeea loo soo waday sheekh marka in lagaa dhigto shay suuqa lagu shay wax lagu tarwiijiyo qoladii maxay odhan jireen businesska baran jiray ehm, taswiiq suuq geyn baa lagu xoreynay laguma xoreynaynin in karaama aad leeday la ilaaliyo waxaa laguu xoreynayey inaad cid walba ku yeelato ma garatay oo cirdigaaga lagu ciyaaro waxaan arkayay gabadh caan ah ma raba inaan magaceeda sheego isagaa waxaan oga dhaniirta qaarkood inay ka daba tegi doonaan <laughs> oo kuwa jirkooda ka ganacsada ah oo labaatan iyo soddon iyo shan sana waxaa ka shaqaynaya bay tiri oo layga dhigay qof lagu lagu ganacsado ayaa layga dhigay waxaan laakiin ogaaday inaan jabay oo aan waxba i hadhin markay saddex xanuunoo kala darani igu dhaceen ee kuwii shalay lacagta iga gurubsanaya dabada inta iga laadeen guriga iga saaran bay tiri xataa warida wey maafi inkaarqabaad noqotay markaa moogta waa lagaa dandhamaysta waxay tidhi maan ma jirto qof dumara oo loo ihaaneeyey sida loo ihaaneeyo gabadha gaalada ah ee waddamada gaaleed ka soo jeeda ma jirto bay tii waa lagu dangaadhaa maalinta lagu dangaaday laga dandhamaysto ee sida xanjada la muudsado nin saaxiibkii an beri su-aal weydiiy marka <laughs> markaasa waxaa ku idhi hebelow waxaad ka warantaa adaa yurub tegey oo alla kugu ibtilayay baan ku inaad yurub soo aragto bal waxaad ka warantaa wixii kuugu darnaa ead aragtay waxyaabihii igu darnaa waxaa ka mida bu idhi hooyo toban caruura hooyo shan caruura yani cadad buu ii sheegay tiradii hadda ma garanayo dhashay oo iyadu aqoon ka soo saartay oo dhammaantood ka dhigtay reg yani waxa weeyaan farakutiris aqoon bartay oo maalintay toddobaatan sano lixdan sano shan iyo lixdan soo gaadhay ay talax gabtay siday iyaga ugu ugu xamaalaysay ayuu intuu qaaday ayuu wuxuu geynayaa meel lagu hayo islaamaha laga quustay meel lagu hayuu geynaya oo lagu tuuro dadka maalintuu halkaa geeyo dib uga daba tegi maayo ninkooda ugu fiicani waa ninka sanadkii maalin la soo hadla ehaa islaantii heblayo la ohan jirtay bal inay noo buugga iga baala wixii igu darnaa in arkay buuri markaa ninkaasi mihaalbiisi iyo cajiib ah waxyaabihii igu darnaa in arkay bay kamid ahayd wuxuu igu yihi qofka dumar ee yurub joogta ee gaalada ah ama de gaalo ku nool waxaan ku maelay buuhi xanjada xanjo waa la calaashadaa la calaashadaa ilaa macaanku ka dhamaado miyaad afka ku haysaa marka dambe waa iska tufta marka la muudsaday bui waa la iska tufaa <laughs> laakiin islaamku caynkaa maaha islaamku weli gabadh la tuuray markay hooyo ahayd waa la sharfay markay zawjad ahaydna waa la sharfay markay afa la qaba ahayd waa la sharfay inanna inan waalidkeed markii ay inan ahayd la dhalay waa la sharfay markii ay walaal nin la dhalatay ama dad la dhalatayna ukhto ahaydna waa la sharfay iyadoo noolla waa la sharfay iyadoo dhimatayna waa la sharfay intaba waa la shar nin sheekha ayaa waxay gabadi soo weydiisay aada u cadhaysan oo dumarka xuquuqulinsaanka uquuq xuquuqda dumarka waddooda kamida baa waxay is tiri wadaadkan caawar ku cab dabeena safar baan ku dhegaystay su-aashaasi anoo safar oo baabuur wada waxay tidhi sheekh may sheegi kartaa sababta islaamnimadu ama diinta islaamku sababta diinta islaamku u fartay gabadha inay ninkeeda adeecdo ee lagu yidhi haddaad ninkaaga adeeci weydo markuu wax wanaagsan ku faro samadana waa nagaa nacdalaya ilaahayna wuu ku cadhoonayaa ee dembiga intaa leeg loo gaadhsiiye ee isagu inuu adeeco aanay waajib ku hayn bay tiri ya waxay doonaysaa inay tiraado isbay ma adeece maxaa aniga daacay sadakada iga saaray intaasay doonaysaa inay tira dabeedna wuxuu ku yidhi sheekh imisa nin baad adeecda bu ku yidhi deedna waay ku tiri de nin keliya ay qabaana daaca deedna ku kuhi imisa caruuraad leedahay dabeedna waxay ku tiri sideed caruuraan leh deedna wuxuu ku ihi ilaahay waajib wuxuu ka dhigay sideeddaasi inay adiga ku adeecaan markaa maadaa dulmi qaatay oo wax badsaday mise ninka xabadda keliya adeecday kiinaba badsaday buu ku wi toban nin ama toban caruura ayaa sharcigu wuxuu faray inay amarkaaga qaataan oo hadday ay wanaag uu yahay ay ku caasiyaan dembi ilaahay agtiisa looga garayo ciqaab cuquuq iyo cuquubana ay ku faa'iidayaan marka kiinee badsaday buu ku yuri kiineebaa badsaday uqsimu billahi inanay kelmad damba dallicin telefonka iska dhigta ya ayib caalim kale ayaa waxaa la weydiiyey su-aashaasi markaasuu wuxuu yidhi dumarka ilaahay wuxuu ku abuuray wax la idhaha caatifad hadalkaa u fiirso caatifadda dumarku ay leeyihiin ta ragga way ka badantay caatifadda ilaahay uu ku abuuray iyo naxariistooda xadka ah iyo caatifada ilaahay uu siiyey waa ta keentay inay ilmo sagaal bilood u sabirto inuu calooshada ku jiro oo waktiyada qaarkood aanay ledin oo waktiyada qaarkood aanay seexan oo waktiyada qaarkood iyadoo huruda oo hurdo huruda ilmuhu intuu cagaha ku kala fidsado sidii qof balaa yani nabar ku dhacay ay haawu soo tiraahdo sagaal bilood waata waata caadifadaasi sababtay intay nabar bini aadan qabta ka ugu darani qabto markay umulayso in marka ilmihiin dhawaqiisa ay maqasho ay wixiiba ku ilowdo caatifaddaa ilaahay uu siiyey xikmad buu ka laha ilaahay waayo hooyo cid ko korisamay noqon karteen haddii aynan xariistaa lahayn dee ilmahaasi markuu soo baxo ayay xabaalololin lahayd <laughs> ya laakiin ilaahay waa raxmad uu u saaray oo uu siiyey caatifadaasi waxay keenaysaa marka in waxyaabo badan laga xakameeyo wuxuu caalimkaasi yidhi bal waxaad tasawurtaa gabadha oo gacanta loo gelin lahaa dalaaqa mar allaala markay xanaaqda maalintii toban jeer bay ku furi lahayd soo ma ya toban jeer bay ku furi lahayd saa caatifadeedaa qaalibka ah mar baan waxaan ku idhi hablaan waa khatimayaaye in badan hablaha iyo inamada sheekaysanaya ka hadli maayo qaabka u sheekaysanayan masharciba waxaa dhacday inay isku dhacaan oo inanku inan ay u haysateen laytu khadar ay sheeke muddo la wado dabadeedna ay is wallaahi kan mooye cid kaleba ma jirto waxyaabahan mihaaliye waxaa ka mid ah marka ay labadoodaas isku dhacaan iyagoo sheeke guur wata sidaa iyagu sheeganayaan markay isku dhacaan ama inantu xanaaqdo ama inanku xanaaqo su-aal baan idin weydiinayaa ka run sheegoo koodee baa wax sasabo horeeya inta badan hablaa anaa idinka jawaabaye sow saa inantii imanka xanaaqday ee inanka u tirisay ee waa halkii dhallinyartee maydhay ya <laughs> ayaa ayaa waxa ay in yar kadib maasage bay qoraysaa ay sasabayso sababtu waa maxay caatifadda ku jirta ee alla khalqiyan ugu abuuray baa waxay ka badan tahay caatifadda ninka ku jirta walihaada waa talla arkay hablo badan oo rag isku halleeyey oo dabeedna intay ku meel gaadheen ay ka tallaabsadeen duruuftii hayse intuu ku dhaafay dabeedna uu ku yidhi nabaday walaal kheyr allah ku siiyo waad mahadsaneen lanno habluhu way ka wafaa badan yihiin dumarku sidoodaba way ka wafaa badan yihiin ragga hada laa shaka fiih waxyaabaha aan sheegayo waxaa igu sababay takhasuskii aan ku agwaday takhasuska ee ahaa inaan wax ka ogaado usarka waxaan uga socdaa walaalayaal waxaan uga socdaa sharcigu markuu shay dabdinayo can faraaq iyo meel maran sharcigu kama hadlayo sharcigu wuxuu ka hadlayaa ya <laughs> soomaalidu mayna ku maamaayin seediga ah alla colaytay ma walaashaa iskuma hubtidi alla run badana maa maxaa nin wax ka raaceen intay walaashii oo qaylinaysaa u timi tiri kiibaa inkaar qaba sidan yeelay budi intuu qaatay gawda ka saaray adhow leo ninka iga dilmaanaa koorida meed waa layd horta <laughs> ya marka eeg xaqiiqada sharciga haddaad u degto sharcigu shay walba meeshiisii buu dhigay caqligaaga waxaad adeegsataa intii alla kuugu kuu ogolaaday sharciga mid udaba u daba fadhiiso wixii caqligaa u gaari waayo waaan waxaan ku tilma ku khatimayaa warkayga walaalayaal ma jiro ma jiro waddan muslima ah oo laga hirgeliyey qadiyadda ku saabsan dumarkii in la xoreeyo oo cafaafkii iyo sharaftii laga xoreeyo oo taqadum iyo horumar gaadhay ma jiro waxay ogyihiin gaaladu ama shareecada ka akhriyeen inta muslimiintu ay ay fitanka dumar ay dhexdooda ka buuxaan inay dad jabaya oo liigaya oo liicaya oo aan guulaysanan yihiin nebigu wuxuu uhi maa taraktu fitnatan hiya adaru cala rijaali maa taraktu fitnatan hiya adaru cala arijaali min annisaai maan kaga tegin buu nebigu uhi fitna rag kaga xun dumar maan ka tegin buuhi nebigu alayhi isalaatu wasalaam nebigu wuxu uhi awalu fitnati bani israa'iil dumar bay iyo tabarujkood ayaa waxa weeyaan ay waxa weeyaan ka dhalatay maanta halkaynu maraynaa buldaan muslimiina halkay marayaan waxaa la marayaa in dee dhowrsoonaantii ceeb noqoto waa la fangaraynayaa waa lacag baa lagu bixinayaa waa la ammaanayaa horumar baa loo haystaa dhaqan la ilaalinayaa loo haystaa waa adiga arkaya nimankaasi wasaaisha ay egsadeen waxaa ka mid a ah inay xarumo dhaqameed samaystaan xarumo ay ku magacaabeen xarumaha dhaqanka ay ku magacaabeen xaqiiqaduna waxay tahay xarumaha dhaqanbiiska hadihi alxaqiiqa waxyaabaha ay nimankaasi samaystaan waxaa ka mid a adduunka ay ka sameeyaan waxaa ka mid ah inay sameeyaan bandhig faneedyo inay sameeyaan bandhig bugaageed maxaa la keenayaa bugaag baa la keenayaa dusha canaawinaadu qurux badan ka leh hoostana halaqiyo fadhiyaan halaqiyo dabaadeedna waa adigaa iska iibsaday ma aragti taallayo waan qaatay hadha markaad gurigii tagtay waa adigaa afkaartiisi yar u akhriyey adoon isogeyn waa taa afkaartii ku gashay berri waa adigoo adoo aqoonyahana dadkaagii iska dhex taagay dabadeedna wax aanan la maqalba ku hadlay waxaan la maqalba ku hadlay mararka hore waxaa la keenayaa meelaha buugaagta lagu bandhigo waxaa la keenayaa buugaag qiimo leh ayaa la keenayaa oo takhasusaad fiican ka hadlaysa oo culumta maadigaa ku saabsan ayaa la keenayaa marka dambe waxaa la keenayaa riwaayaad la alifay iyo aragtiyo qoraal loo rogay iyo waxyaabo maxaa la idhaha maxaa la odhan jiray wuxuu qofku malaawaalka qofku uu ku sheekaysta maaragta ayay gaalada qaarkood qoraan moogta dabeedna bahal sheeko oo sub soo baxaysa waa adigaa dabada iska qabsaday ninkani maqsad buu ka leeyahay sheekadan hadaf bay leedahay sheekadan hadafka ay leedahay nihaayada buuggaad ugu tegaysa si yar baad u alqafaysa hadha waxaa la keenayaa buugaag dee waxaa wixii adigu aad aaminsanayd wixii aad dhaqan u lahayd wixii aad hidda u lahayd wixii islaam lahaa ka soo hor baa la keenaya hadha waxaa laguu keenayaa buugaagay ku qoran tahay ingiriisi luqad luuqadda buugaagtaasi ku qoran tahay laba shay loo loo ilaaliya waxaa loo ilaaliyaa inay tahay luuqad caaliya aada u sarraysa halkii nimankii luuqad professionaala ah baa wax lagu qoraya waxaa kaloo loo ilaalinayaa in in in la tafatiro kelmad kasta oo dareen keeni karta laga tafatiro tafatir adag kelmadea kelmadda ka qurux badanta lagu bedelo waata la keenayo macaarideena qaar ka mid a ama macradada la keenaya markaa muslimiinta qaar ka mid a maxaa ii diidaya inaan kristaan noqdo bug ciwaankiisu yahay shuf maxaa ii diidaya anoo nin inaan naag iska dhigo ma garata waa lagugu dayayaa marka hore haddaad adigu kafla aada dhegweyn tahay iska socda dee waxba dareemi maysid haddaad laakiin nin soo jeedo tahay macradada qaarkood waxaa la keenaa adduunka waxaa la keenaa buugaag qoladii sugaantaa weydiin doontaane buugaag tusmo loogu talagalay yani dadku inay arkaan inaad akhrido gudihiisa waxa ku yaalla lama rabo ciwaankiiyo buuggiiyo quraarad ka sokeeya halkana ku jiraa la keenaya keliya waxaad gaari kartaa hal shay bugaasi wuxuu ka hadlaya cid aliftay ma soo qaadi kartid oo ma ma ma ma eegi kartid faraskiisa ma eegi kartid ma eegi kartid khaatimadiisa ma eegi kartid waxaa laga yaba in istira meesha lagu qarxinaya lakin waxba kama jiraan ciwaanka inaad aragto qalbigaaga ku dhago oo googlo intaad gasho aad baadho dabeedna aad gacan gashaa lagu rabaa hadhowto haddii la qabsado oo la dhaado shee maxaa waxaa u keenteen managaa keenay manaanu yimin manaanu keenin allah ya kaale sheek wad waalanta fariintiina way gudubtay waxaan walaalayaa warkayga ku khatimaya nimanka noocaasihi ummadda islaamkaa aad bay u dhex galeen afkaartoodana sida aan sheegay qoraal iyo oraal iyo waxa weeyaan maqal iyo muuqaal intaba waa ku jeediyeen waxyaabaha ina soo galay bay ka mid tahay waxyaabayna soo galay afkaar dakiila ah oo aanaynu dhaqan lahayn sidaa awgeed waa in ninka dhalinyartahay maanta foojignaan uu ku jiro foojignaan waxaan hadalkayga ku khatimaya walaaluuna raalli bay iga ahaanayaan waxaan hadalkayga ku khatimaya anigoo aqoon afka dadkan doonaya inaan ku hadlo in qofku uu yidhaahdo anigoo aqoon-yahan baan ahayo nin waxyaabaha qaarkood u dhuwanayaan ma ihio waa inaan wax walba akriyo laakiin taasi taasi sax maaha buug kasta oo qof qoro khaasatan qof muslim aan ahayn uu qoro ama afkaarta maanta mucaasirka ah lagu faafiyo waa inaad laba shay haysato waa inaad qofka qorayna taqaano oo aad ka haysato aragti buuggu waxa uu ka hadlayana waa inaad aragti ka haysataa haddii aanad difaacaasi haysanin uga waad ha ku degmin culimada dalkeenna jooga qaar ka mid a ama eh, aqoon-yahanka dalkeenna jooga qaar ka mid a oo alla uu isugu daray aqoomo badan oo afaf badan wax ku akhriya oo bugaag badan oo gaala qortay feera jabsaday oo mar iyo labada akhriyey oo dabadeedna muxaadaraadka markuu galo dadka uga soo naqlinaya gaalada wax lagu idaanaynaya ama aqoontoodii halkay gaadhay ama wax qaladkooda sheegaya ama xaqnimada islaamka caddaynaya ka soo naqlinaya oo magacayntii bugaga iyo nimankii qoray sheegaya oo laakiin isagu silaax labaad uu isku ilaaliyo sita ha is odhan sidiisa noqo deedna bad bad hagelin ah, bad hagelin bal hadda aan hadalkan ku khatimo abu hureyra radi allahu tacaala canhu bukhaari waxaa ku taala inuu yidhi abu hureyre radi allahu canhu wuxuu yidhi kaana ahlu lkitaabi yaqra'uuna atawraata bilcibraaniya wayufasiruunaha bilcarabiyati liahli اlislaam ahlu kitaabkii waa yuhuud iyo nasaara waxay ahaayeen kuwo towraad akhriya towraad nebi maxamed waa diintii ayo diinu nabiy laahi diinu nabiy muusa ayay akhrin jireen dabadeedna cibraaniyada oo luuqada yuhuudeeday ku akhrinayeen waxayna ku fasirayeen luqadii carabigay dadkii muslimiinta ugu fasirayay wa yufasiruunaha bilcarabiyati liahli islam waa intuu nebigu noolaa alayhi salaatu wasalaam ayaa kutubtii yahuudeed ayay nimankii yahuudeed towraad intay soo qaadeen waa kitaabkii taxriifiyeen sid ilahay ka markhaati kacay ayay muslimiintii af carabi ugu turjumayaan wuxuu yidhi nebigu markuu warkii maqlay laa tusadiquu ahla اlkitaabi walaa tukadibuuhu ahlu kitaab ha beeninina laa tusadiquu ahla اlkitaabi ha rumaysanina ahlulkitaabka ha wada rumaysanina hana wada beeninina waquuluu waxaad tidhaahaan markay wax diina idiin sheegaan aamanaa billaahi wamaa unzila ilayna ilaahayna waa rumaynay diintuu soo diimuhu soo dejiyena waanu rumayn hadday tani ka mid tahayna waanu rumaynay bay ka dhigantay mogta haddaanay ka mid ahayna wixii xaqaanu rumaynay walihaada rasuulkeen muxu uhi alayh isalaatu wasalaam xadiثuu can bani israa'iila wa esh walaa xaraj culimmadu waxay dhahn ahlu kitaabka see loola dhaqmaya buugtay qoraan see loola dhaqmaya waxaad kula dhaqmaysaa xadir iyo digtooni wixii akhbaaray sheegaan saddexun u qaybi in diinteennu beeniso kaasi waa been in diinteennu inuu sax yahay sugto waynu rumaynaa inay diinteennu sheegtay darteed inay diinteennu beenina weydo rumayna weydo ka aamusto waxaynu odhanaynaa aamana billaahi wamaa unzila ilayna ma aragtaat oo markay diin noqoto kumelihi walaal ha akrinin bugaagta engineerinka iyo accountingka iyo cilmiga beeraha iyo cilmiga badda iyo culumta adduunye ee maanta dadku ku intifaaceen laga barto iyo culumta dagaalka kumelihi ha akrinin laakiin waxaan ka hadlayaa kutub afkaarsida afkaar oo ummad dhaqankeed turjumaysa oo ummad dhaqankeed sheegaysa ayaan ka hadlaya marka walaalahayga dhalinyartaa ah ee aqoon ee jaamacadaha dhigta ee culumta maadiga u daadegay yaanay is odhanin wadaadkii xuseen farayad ah, wuxuu leeyay wixiiba daadiya may may islaamnimada inaad u soo hoyso inaad caafimaad barato oo aada laabab soo barato oo aada caafimaadka noociisa kala duwan barato oo aad cilmiga dagaalka iyo hubka lagu sameeyo barato oo ay biology iyo chemister iyo physics barato oo aad juquraafi iyo xisaab ku takhasusto si muslim berri aad ugu noqoto gabood oo gaalo uga maarmaan waa sax ajarna waad ka helaysaa haddad haddaad ilaahay agtiisa dhigato laakiin waxaan ka hadlayaa anigu waxa weeye buug la isugu gudbinayo afkaar iyo aragtiyo walaalayaal bal hadalkaasi markaad saa u miisaanto bal hadalkan u fiirso cabdullahi ibnu cabaas bukhaari baa wariyey isna cabdillahi bnu cabaas baa wuxuu arkay niman ahlu kitaabkii masaa'il diiniya weydiinaya markaasuu wuxuu ku yihi kayfa tas'aluuna ahla alkitaabi can shayin wa kitaabukum aladii unzila calى rasuuli اllahi axdatث riwaayada kale waxay sheegaysaa ya macshar almuslimiin kayfa tas'aluuna ahla alkitaab wa kitaabukum aladii unzila calى muxamadi axdatثu اlakhbaari biاllahi waar macsharkii muslimiintaw cabdillah bn cabaas waa caalim min culamaai صaxaaba waa caalim kabiir waa ninuu nebi maxamed u duceeyo yuhi allahuma calimhu tawiila wafaqihu fi ddiin wa xabru hadihi اlumma radia allahu canhu waxa uu arkayaa isagoo nool dad ahlu kitaab wax weydiinaya ahlu kitaabna maxay haystaan diin la nasakhay soo ma markaasuu wuxuu leeyahay waryaadhaheen sidaa idinka noqotay ma diintiinni ahlu kitaab u daba fadhiisateen iyo kuwa ahlu kitaab ku ta'auray miyaa u daba ama kuwa gaalo kalaba ku ta'auray iyadoo nebi maxamed diintuu idinla yimi dhexdiinna taallo oo ayba kashti tahoo weli cusub tahay oo aan wababa lagu waxbaba lagu barxin taqra'uunahu maxdan lam yushab buui aa akhrinaysaan diintii nebiga calayhi salaatu wasalaam iyadoo saafiyahoon la barxin iyadoon la bedelin iyadoon tabdiil ku dhicin iyagoon taxriif ku dhicin iyadoo ma waxaa saa samaynaysaan buu ku yidhi iyadoo nebi maxamed idiin sheegay waqad xadaakum ana ahla kitaabi badeluu kitaab allahi waayaruu iyaduu idiin sheegay in ahlu diintoodii bedeleen hayireen oo ay m siday doonaan ka yeeleen laakiin diintan ilaahay baa xifdiyey diintan qur'aanku sida ilaahay u xifdiyey bay sunada rasuulkuna maxfuud u tahay ilaahayna uu ku xifdiyey juhuuddii culamadii xadiiska war badan baanaynu ka sheegi karnaa taas waxa uu yidhi waxa uu nebigu idiin sheegay inay bedeleen kayireenna katabuu biaydiihim lkitaab kitaabkiina ay wax ku dareen oo gacmahooda wax kaga dareen markaasay weliba ay sheegteen huwa min cindi illaahi liyashtaruu bihi amanan qaliila ma iyadoo intaaba laydiin sheegay ayaa welidii ahlu kitaab daba dhisak leydin buri cbdillahi bn cabas waa wax weydiinaysa oo diintiinu daba fadhida oo waxaad aaminaysaa ee qaybiyaadkii ahaa aad u daba fadhida oo aad aakhira waxaad ka aaminaysa u daba fadhida oo aad qadarki iyo qabriga waxaad ku aaminaysa u daba fadhida mid iyaga ah kamida wuxuu yidhi say suurtagal u tahay qofka dhintay ee naftiiba ka baxday in la yidhaahdo waa la noolaynayaayo marka dadku ka soo dareeran baa lasoo fadhiisinayaayo meesha yare intay leegtay aynu aragnay qofka lagu rido ayaa lasoo fadhiisinaya markaase su-aala lagu daldalaya mayadoo dad isagaa isagaanba fadhiisan karaynine buu kuleeyahy isagaanba fadhiisan karayne dadka loogu imanaya miskiin ma oga arlada inuu ilahay siduu doono ka yeelo intuu doonana inuu ballaariyo intuu doonana yareeyo ma oga marka caalim culimadii muslimiinta kamida ah wuxuu yidhi markuu warkaa maqlay waxaad ku tidhaahdaa markaad dhimato markay ku yimaadaan malaaigta weydi isalhum marka iyaga weydi eegna xaalku siduu noqda marka walaalayaal cabdillahi bnu cabaas wuxu uhi alaa yanhaakum maa jaءakum min alcilmi can masalatihi war miyaanay idinku filmayn wixii idin yimi inaa gaalo ka hadhaan oo diintiina ku koobsataan laa wallaahi maa ra'aynaa minhum rajula yasalu can iladii unzila calaykum xaggee xaggee cuquushiinu tagna tagtay haddaa muslimiintihiin war nin gaaloo diintiina idinka martay oo idin weydiinaya oo wuxuu isagu samayn lahaa iyo diintiisii tiinna idin weydiinaya ma aragtaane maxaa idinku tooda daba dhasak leedihin buuri haaulaai asxaabu rasuuli lahi sala allah alay wasalam nebi maxamed baa sidaa leh sala allah alayh wasalam marka wax waloo la qoray ha u malayna inay toosan tahay nimanka caqlaaniyiinta ahina waa niman mujtamacaad ka dhex galay jaraaidaday wax ku qoraan kutubbay leeyihiin idaacaday leeyihiin facebookay wax ku qoraan aqoon-yahanay sheegtaan hadalka kiisa bahrajka ah ee aadka u quruxda badan bay isticmaalaan intaanad si yar bad u gelin intaanad siyar u lumin intaanad caqiidadaada iyo diintaada ah, iyo aakhiradaada aanad seegin caqligaaga sharciga ha ka hormaraysi haka horraysiinin diintaadana ha ka dhigin midaad cid walba ka qaadato ee diintaada waxaad ka dhigtaa midaad ciddii ehelka u ahee lagu garanayo ee loo yaqaano aada weydiiso akhri kutubta culimmadu ay ka qoreen waxaad akridaa kitaabka aad hal kitaab haddaad afcarabiga ku fiican tahay aad akrido waxaad akridaa kitaabka aadka u qiimo badan leh ee sheekhoodii uu ku radiyey caalimka aadka mutamakinka u ah ee kitaabka waxaa la dhahda ulumaatu abiraya ladhah ulumaatu abiraya ya wahuwa ka ismihi ulumaat kitaabka aburayana waxa la dhaha adwaaun alى cala sunan almuxamadiya magac wanaagsan wey moogta ya iftiimiyo la iftiiminayo sunadii nebiga hoosta markaad u degdegtana waa dekan dekan ah. waxaad akridaa kutubtay culimadu ka qoreen itijaahaadkan haddaad ehel u tahay haddii kale culimada u daba fadhiiso oo waar cid kasta waxa u akhriyin timirtaadana abdiintaadana eh, eh, timir xabaalta allaha ka dhigin waan dheereeyey raalliba ahaanaysaan aad iyo aad laakiin waxa uun hadalkaa iila dheeraaday wamaa tawfiiqii ilaa billah inaan walaalada waxu iftiimiyaan doonaya haddiise duruuftu ay keento inaynu waxyaabaha qaarkood farta ku fiiqno biacyaanihaa bikutubihaa binuquuliha waa lagu iftiimin karaa cabdullahi bnu mascuud bisanadin xasan waxaa kaga sugan waa caalim min culamaai saxaaba laa tas'aluu ahla alkitaabi can shayin fainahum lan yahduunakum waqad adalluu anfusahum waar ahlu kitaab diintiina haw daba fadhiisanana iyo gaala diin laawayaala nin bilaa diini diintaada marta ha uga noqon sabab tahay hadduu wax kuu taraya adiga tiisuu wax tari lahasaa isagii baa lumay soo ilahay qur'aanku ma sheegin ilahay qur'aanka wuxuu ku sheegay qad dalluu wa adalluu wa dalluu can sawaa'i sibiil ilaahay wuxuu sheegay inay lumeen xaqiina ka baydheen naarna waxa weeyaan ay ay xaggeedu kaceen hadday hadday hayaan ay khayr hayaan dee waxa weeyaan khayrkay hayaan iyagaa iyagaa horta wax isugu tari lahaa soomaalidu maxay tiraa <laughs> maxay dabadiisa ku qarin laha daanyeerka marka haddii iyagu hayaan tooday tooday badbaadin lahayd haddaa iyaga raacdaan buuhi cabdillahi ibnu mascuud fatakdibuu bixaqin aw tusadiquu bibail fatukadibuu bixaqin xaq baa beeninaysaan aw tusadiquu bibailin bail baa rumaynaysa marka nimankaasi adduunyo wixii nafcila ka qaado laakiin diintaada ka ilaasho afkaarta markaad ay noqoto waxyaabaha diin ku tacalluqana ciddii muslim ahee ehelu ah uga marti noqo subxaanaka allahuma bixamdi laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuubu ilayk wasalaamu calaykum waraxmat اllahi wbarakatu